kula rasiyati musibada dhammaystiran ee dad iyo dunya aan reebaynin iyo diinba wاlbaliyata kula اlbaliya balaaya midda u weyn waxaa weeye amrun waa arin hayru maa dakarnaahu wixii aanu soo sheegnay aan ka ahay gaalnimada weyn iyo balaayadu waxay ku jirtaa arintii aan ka soo hadale tawasulka ahayd meel aan ka ahayn bay ku jirtaa waana sheegi doonaa sheekh odhan doona oo min atawasul mujarad tawasulka mujaradkeen istikaaho wadanin iyo shirki kale aynu ka soo hadalnay waxaan ka ahayn ayuu dhibku ku jiraa iyo watashafuci biman lahu shafaaca iyo in laga erga dalbo dadka ilaahay shafaacada uu siiyey wadaalika arrinka aan sheegay balaayada ah maa saara yactaqiduhu kaiiru min alcawaam waa waxa ay noqdeen dad badan inay aaminsan yihiin maa saara yactaqiduhu kaiiru min nas waa waxa noqday ama dhacay inay in badanoo caamada ka a ah ay aaminsan yihiin iyo wa bacdu alkhawaas iyo khaasada qaybo ka mida dad culummo isku sheegahaya ama dalabo isku sheegi ama dad magac le ah, iyo caamo badan baa aaminsan oo maxay ka aaminsan yihiin fii ahli lqubuur dadka qubuurta ku jira bay ka aaminsan yihiin inay wax tari karaan ooy wax qaban karaan ooy badbaada leeyihiin caamadii iyo culummu waa isku wada raaceen buuhi sheekhu khaasa iyo bacdulkhaasa iyo cawaan badan iyo wa fi lmacruufiina bisalaaxi min alaxyaa iyo dad lagu yaqaano wanaag oo nool dadka loo sharig yeelay ee la baryo ee lagu dambaabay waa laba kooxood dad nool nool oo culmo ah iyo dad ahlu khayr ah iyo in dhimato ahlu qaabuur ah waa maxay shaygaas min annahum ayagu dadkaa noolnool ee salaaxa lagu sheegay ama dadka ahlu qubuurkaee dhammaaday maxaa laga aaminsan yahay min annahum yaqdiruuna ay awoodi karaan calaa maa laa yaqdiru calayhi ila allahu jalla jalaaluh inay awoodi karaan oo bixin karaan wax alla mooye axad kale uusan awoodi karin xaggana uusan bixin karin wayafcaluuna awliyadu iyo ahlu qabuurku inay samayn karaan maa laa yafcaluhu ila allahu casa wajal ilaahay mooyeen axad kale wuxuusan samayn karin bay aaminsan yihiin in way qaban karaan xataa nataqat alsinatuhum biman tawat calayhi quluubuhum sheekhu haddaad odhan lahayd caqiidu u dhacay oo caamadii waxay aaminsan yihiin oo culummadii qayb ka mida waxay aaminsan yihiin ahlu qabuurku iyo awliyadu inay waxna tari karaan waxna qaban karaan wax dhibi karaan wax dheefin karaan caqiiduu ka hadlay seebuu ku ogaaday dadkan qalbigooda waxa ku jira wuxuu leeyahay carabkoodii baa ka turjumahaya waxa uurkaada ku jira afkaa kaa xadaa uurkaada waxa ku jira afkaa kaa xada dadkan waxay aaminsanaayeen bannaankaay keeneenoo waaka way ku hadaaqayaan buu kuleeya sheekhu xataa nataqad ilaa ku hadashay alsinatum carabadoodii bimaa shadii sulaxadii taaratan maca allah ilaahay bay ayagay wada baryahayaan awliyadii iyo alla isku darayaan mar oo soo tilmaannay wa taaratan mararka qaarkoodna istiqlaalan si goonia ah, awliyaday cuskan hayaan sheekh cabdiqaadir la cuskay bay ku leeyihiinoo awliyadii ahlqaabuurkay cuskan hayaan iyo awowga iyo eh, mxuu aha fiqi hebel iyo nin mxuu ahaaye ninba waxu cuskada marna awliyada iyo allah laysku dari marna ninkii miskiinka ahaa wuxuuba bari hayaa weligii iyo ahluqaabuurka iyo ninkuu sheekha ku sheegayaaba cuskan hayaaba wayasrakuuna waa qaylyahayaan wayasrukuun waxay ku dhawaaqahayaan biasmaa'in asmaa'i alwliyaai wa ahli lqubuur magacii ugu yeedhahayaanba sheekh hebeelow bay maanta waa maalinkaadi wayucadimuunahum way weynayn tacdiima man yamliku adura wاnnafca wayucadimuunahum awliyadii ahlu qaabuurkii bay weynaynhayaan tacdiiman weynayn iyo bumbuunin ka tacdiimi man yamliku dura wاnnafca sida loo weyneeya allaha dhib iyo dheefbahayoo kale bay u weynaynhayaan yuxibuunahum ka xub illaahi oo kale wey wayakhdacuuna waa isu bahaanbihinayaan lahum lilwliyaa'i wa ahli اlqubuur khuduucan khushuuc zaa'idan ka dheeraad oo kaba badanoo ka daran calaa khuduucihim ay an khuduucihim inda wuquufihim bayna yaday rabbihim fi اsalaati wاdducaa markay ilaahay baryahayaan ama ay tukan hayaan saysan isu bahaanbihinin bay isku bahaanbihinaya markay awliyada la hadlahayaan qabriga sheekhabel markay joogaan shimbir inuu ku madaxa kaga degan yahay baad moodaysa qabriga sheekhabel agtiisa dembi ku geli been ku sheegi mahayaan ku zinaysan mahayaan awliyadii baa ku arki way ku maqli waa laga cabsanaya laakiin ilaahay dan lagama laha saxar ku qoysan mahayaan khuduucan zaa'idan calaa khuduucihim ninkan arag bay hawshaa dee qariib ku noqon laakiin ninka arkay ama soo maray kadalika kuntum min qabl faman allahu calaykum fatabayanu unbaa ka dhici ciyaadan bilah khuduucan zaa'idan calaa khuduucihim cinda wuquufihim bayna yaday rabbihim rabbigood hortiisa markay taagan yihiin fi salaati salaada iyo waduca la barigaba saysan u khushuucaynin si ka daran bay u khushuucahayaan idan addoonka saa aad isugu dullayn eed isu bihaanbihin eed u tadaruci eed dhibkaada iyo baahadaada u sheegan eed u hogan miyaa rabbiga ku abuuray ee mise allaha subxaanqaadir ah eedan ixtiraamaynin eedan ka sariiganaynin baa rabbiga ku abuuray ah hawl in lasweydii u baahan wey wuxuu ihi sheekhu whaada إida lam yakun shirkan falaa tadri ma huwa shirk wإida lam yakun kufran falaysa fi dunya kufr showkaani hoos buu usoo dega hawshu marka hore waxay tawasul ku wareegeysataba haddan waxaa weeyaan birtu ku dhufanhayaa wuxuu ihi wahaada sheegaynu soo sheegn hadda aynu marayna istikaafada iyo ahlu qabuurka waxay ka shaqeeyaan ah idaa lam yakun shirkan hadduusan shirkiya gaalnimo ahayn falaa tadri ma huwa shirk maba taqaanidba falaa tadri baani ii qoran Ah, ya idinka manadri baa idin qora kitaabkaad wadataan xaggee ka yimid isku kubaynu haysanay annagu ah, mise idinku macnaha wuxuu ku ficnaa baad tilmaamaysaa kitaabka la haysataan muxuu qoray kaas hay hay may ardayga inaad la hadashaa ku fiican tahay ardayga weerar sheekha ka daaya waidaa lam yakun shirkan waxaan hadda aan soo sheegnay hadduusan gaalnimo iyo alla ka fogaashihii ilaahay uu shariig yeelid uusan ahayn falaa tadri adugu ma ogid mana garan karti ma huwa shirku ama falaa nadri ma huwa shirk xagga mubaalaqada falaa nadri baa ku fiican mubaalaqada saasaa ku fiican lakiin aniga falaa tadri baa dhib ma lah waidaa lam yakun kufran hadduusan gaalnimo ahayn diinka bax ahaynna falaysa fi dunya kufr adduunkaba gaalnimo kama jirta buur leannoo gaalnimada noocana iyo shirkiga noocana waa shirku lcarab wa quraysh wa walu man kafarahum اllahu wa xakama bishirkihim sheekhulislaam ibnu taymiya kitaabkiisa alradd cala almantiqiyiin wuxuu yidhaahdaa shirki iyo kufri haddaad maqasho ilaahay uu xukumahayo carabna uu ka hadlaya bini aadam kale shirkiga u horeeya iyo kufriga u horeeya waa kufru abijahl wa quraysh wa abu aalib wa cabdilmualib bu hawshaa la socdo meel kale ha aadin leanno shirkigii kufriga waaqac ahaa ee nabigu inuu baabiyo loo soo diray dadkana inuu ka daaweeyo uu ka dhayo loo soo diray kanuu ahaa shirkigu u horeeya asagaad ku ambaari kufriga asagaad ku xambaari ilaa bidaliilin khaasan khaarijiyin meel kale kula aadan mooye marka hawshay sameeyaan way ahlu qaabuurka iyo dadka caamada iyo culummada in ka mida culamaaulmushrikiin bulsha ka hadlayahay walwaaniyiin majuusta culummadooda majuus way islaam m kuwaasi kuwaasuu ka hadlaya wuxuu leeyay kuwaasi waxay sameeyaan hadduusan shirki ahayn shirkiba ma naqaan wuxuu yahay hadduusan gaalnimo ahayn famaa fi dunya kufr sheekh waxaa le ikhtibaasay qadiyadii alimaamu dahabi markuu ka hadlay fusuus اlxikam bn اcarabi طa'i muxidiin almurtada zindiiq markuu ka hadlay oo lsku khilaafay warar badan oo uu ninkaa loo awilay niman baa difaacay shaaficiye iyo ashaaciro iyo inay wax luluuqaan hadalka saasu oga jeeda kan saasu oga jeeda wax yar baa soo fafakaday intaasna meel unba la saari karaa ahlu qiblo nin sheekha weeye daahiri buu ah kanuu ahaa laga leexdo adugu wuxuu soo wadaba dahabi meel xun bay ka gaadhay wuxuu idhi kitaabta kale waxaan luluuqnaba in lam yakun maa fi lfusuusi kufr hadduusan gaalnimo ahayn buu i famaa fi dunya kufr fusuus اlxikam waxaa ku qoranaya ibn carabi uu ku qora haddaysan gaalnimo ahayn adduunkaba gaalnimo ku garan maayo kamaba dhicinba weligeen siyarku sidaa ku leeya hawshu way kullaanaysaa culummadu hadda moogta waxay wax ta'wiiliyaanba wuxuu hadday bannaanka aad ka fadhiisato mar laguma saari karo nimankan bannaan cad bay fadhiyaan marka in birta laga asla mooyeen daawo kale ma laha saalix bnu mahdi almaqbili oo asaga ka horreeyo haddee asagu kun hal boqol iyo sideed dhintay shawkaani laba boqoloo sano taqriban wax ku dhow ama boqol iyo kun sano ka horreey yo asagu wuxuu leeyahay nimanka adduunka maanta jooga awliyada isku sheega iyo suufiyada iyo ahlulaahiga iyo culummada in badanoo kale laysa lahum dawaa ilaa julmuudu sakhrin aw xadiidu naar aw xadiidu sayf buui wax dawo lagu dilo kulligoodba mooyee ama bir loola taga qabow xaggana af badan birta qabow af badan waa seefta birtu marna way kulushahay marna way qabowda xaggana ku baabi'inaysa seeftu markaa taab istaabsiiso korka ka taabato waa qabowda baraf weeye laakiin marka cafkeeda lagu saaro waa kulushahay marka intaa unbaa u daawo abood wuxuu laakiin seefti iyo awooddii malatari gacanta waxay u gashay buu ajhalu nnaasi wa akfaruhum xukuumaadkiiyo umarada adduunka maanta joogu waa kuwa u shirka badan buur xaggee marka aanaa buur maa lanaa ila allah subxaanah wa tacaala buur wuxuu idhi nimankii aan ku carar lahayn ahlu sayf ahaa walquwa wasulta ee waxaan daaweyn lahaa sayf oo la lahaa ayagaaba mushrikiina buur masaajidka inoo cararsiiya isagayba ka soo yadhay baa la qayladu marka nimankii wax qaban lahaa shirkiga dhex fadhiya buui ilaahin baan u cararaynaa oo baryaynaa wax naga baabaasho ducadii baa laga aqbalay wahaabiya alla soo saaray sheekha intuu kitaabkiisa yarka waa kitaabka todoba boqol oo safxa ah inta duca uu mushrikiin ku habaari iyo ah, dawaaqiid iyo dalamo ama ku ducaysanhaya lama tirin karo ilaahay baa ka aqbalaan u malaynaya ilaa hadda ka orbi adu waxay dhahaan alimaam nawowi waa qorantaha tarjamadiisa ayaa ilaahi wuxuu ka bariyey dimishqa korkeeda waxaa ku yaalay geeda la barakaysto il yaaxeen oo durduroo laga cabo oo islaanta dhali weyda ay ku qabaysato oo midka kici waaye waxooga galaas ka soo darsado oo midka muxuu ahaaye xanuun ka bixi waaye caynul caafiya iyo alcuud lmukhallaq hawlo badan baa ku yaal iyo dhagax sidiisuba muxuuaha lo-da kaadida ku dhegta iyo xoolaha ee sala dhigi waayeba la geeyo waxaasoo dhanbu marka inay shirki tahay ay diin la-aan tahaybu farna isagu ma dhaqaajin karin markaasuu ilahay waxaan ka baryahay waliyan saalixan intuu soo saaro waxaan eber ka dhiga konton sano iyadoon la gaadhin ibnu taymiya cagta mariyey xanaabilo waxay dhaheen wahada min ducaa'i waliy اllaahi saalix mxidiin الnawowi haraiyo zakariya <clears throat> marka idan hawshaa waa badan tahay ragga ilahay u barya waxaa ka ah abu samat almaqdasi baa ka mid ah oo nawowi xataa mxuu aha ka horreey si kastaba noqotee waxaa weeye culummadu nin tabarba waaye mooye intooda saadiqiintayd aqoon lagu kalsoonyahay lahayd waxaa way tilmaami jireen waana arkahayeen hawshaa marka waa iska kooban tahay hadda in laga niqaasho waxaan mashirkiiba makaalnima hawlahaas lama baahno in lam yakun maa yasnacuhu qubuuriyuun kuwa mushrikiinta qubuuriyiinta ee meel kastaba dhooban haddana ay hogaamiyaan nimanka ka dagaalama gobollada dhexe hogaamiyaan haddana kana dinaahiya meeshan ii sheeg ee alxaq balaaza meeshan hadda laga fadhiisan layahay ee ku taalla suuqan iyo muxuu ahaa ilaa tu alifka ilaa taadka nimanka fadhiya waxay ku jiraan ama aaminsan hadduusan shirki ahayn famaa fi dinya kufr ayagu haddaysan gaalo ahayna gaalo kale maba oginba hawsha waa in runta lasu sheego hawshaas waa in runta lasu sheego masaajidooda waa in xoog looga qaada haddii la waayo waa in la dumiyo xoog inta looga qaado la dhaqo waa in islaam iyo wadaaddo fiican loo dhiibo towxiidna lagu habeeyo siduu nabigu kacbada u tirtiray una habeeyey hadday suuro geli weydo aima almaalikiya taangi baa la marin bay leeyihin aima almaalikiya qaatibatan xataa talaamiidu maalik baa sidaa leh ibnu xabiib iyo suxnuun iyo iyo kulli halkaasay marahayaan nafsa shay wey kaniisay isu bedelaysaa hawsha hawsha aad bay noqon asheekh abi maxamed almaqdini risaalow qadiyaddaa ka qoray ku saabsan tuxfat alabraar fii xukmi masaajid diraar waa in la akhriyo indhaha kor in loo taaga ma aha wahaa naxnu ulaa'i naqusu calayka adilatan fi kitaab illaahi subxaanahu wa tacaala wa fii sunnati rasuulih qolyaha dhadhawaaqee xatreeya keliyan shirki kale ku darin ka warramaa leeya xanafiyo waxay dhaheen waa zanaadiqu haaulaai mutasandiquun aima alxanafiya barinta insha allahu taala risaalo ku saabsan hawshaas oo wadaad xanafi oo qoray inta xadraysana sare bese garaacda een gaalnimo kale ku daran xukumkeeda inay zanaadiqan yihiin keliya intaaba la gaadhin mushrikiin waaweyn baa idin keena insha allahu tacaala abshiruu maa yasurukum wahaa naxnu awala naqusu calayka adilatan fi kitaab illahi subxaanah wa tacaala haddaan runta laisku sheegin hadal nimaan maxaa la yidhi run ka sheegin been baa u qarsoon milil korkii lama dhayaa la yidhi boogta in la dilaacshay u baahan tahay waxa aad arkaysaan waa jaahiliyaad shirkiyaad diin shuqul kuma laha zanaaduqo waxay wada weeye alimaamu shaafici baa xukumay qolyaha sharciga zuhdiga qaada alashcaar azuhdiya almuraqiqaat een wax kale samaynaynin ka waran baa layidhi takbiir baa loo yaqaanaa maa axdathu ila zanaadiqa buur yuriiduuna an yushqiluu nnaasa can kitaab illahi wa can qira'ati اlqur'aan howlahaas khatar weeye shicirku zuhdiyaadka axmed baa lagu weydiiyey fii kitaabi alaam bimacruuf wanac ilmakr u leeyahay abubakr alkhalaal nafsa shaybu marahaya shaafici baa sidaa xukumay anna saasaan arkaa buui zanaadiqa keenta waa laga yaabaa cama masaakiina inay iskaga khaldanto dabku munaafiq dhigaa la yidhi ama shido mu'min baa ku gubtay inay niman kale ku gubtaan baa laga yaabaa laakiin asal nimankii bilaabay malaaxidiya zanaadiqay ahaan bay wadaadu isku raaceen hawsha aadaw in looga digtoonaado muslimiin baa la takfiirin waa sheekada dee annagun aanugu cusbayn ha layska wado nimanka annaga muslimiin noomaaha mushrikiin weeye gaalo weeye nimanka ilaahay khayrkii barya ee awliyada tuuga ee taqaanaan ee quburiye loo yaqaan ee hawsha hadda kuwa dagaalamahaye male sanaawan uu soo calay masaariadisabad laga soo diray maraykanna uu dhowrkii biloodba meeshan uu shir ugu qabto kenya dhexdeeda iyo nairobi ee taqaanaan sideedda laga soo ururiyey gaalo wey islaan ma aha shuqul kuma laha diinta nebi maxamed bannaankay joogaan waagi hore lagu yaqaana shirki iyo qabuuriyiin bas inay waxay ku dareen inay gaaladaba la jaan qaadaan oy muslimiinta ku baabi'iyaan dhaqankii ka jiray mxuu ahay alharb alislaami bay keeneen meesha ku soo celiyeen baktigii tiijaaniya warkeedii baana soo gaadhay weligoodna dhaqan ahaanba waxay ulahaayeen suufyada noocaasa inay gaalada la shaqeeyaan khaasatan qaadiriyada qaadiriya saalixyadu niman iska fiicanoo iska ahlu ariiqa ah xagga najahaada iskana wardiyay ahaayeen xataa xataradooda kalawayaraha dhaanta xataa saalixyadu waag ma ogolaan jirin ikhtilaadka dumarkii ragga way kala sooci jireen haween gooni baa loo soca ragga gooni baa loo soca lasma agmaro nimanka baktiyey oo nimanka jigjige fadhiyey ee sargaalka ingiriiska asagoo garab fadhiya yidhi ina cabdilla xasanka taleex fadhiya saalixa taleex fadhiya afqarmuunkiisaan jigjige la fadhi buu taleex buu jooga ka dagaalamaya afqarmuunkiisa baan halkan la fadhi lahay loo sheegay wuxuu ihi janaal hebel oo ingiriis oo gaal ah oo dariskaada ah afqarmuunkiisu ku dhibi waaye kayga anoo islaana see kaaga soo gaadhay buu marka in las weydiiya u u baahanta nimankaasi siba sibay dhaantaa qolyaha noocaas waa qolyaha uu xataa eh, abuamid alhazali abu xamid alghazali oo iska ah nin jahmi ah oo ashcari ah uu ku dhiiran waayo takfiirkooda laakiin wuxuu yidhi qatlu waaxidin min haaulaa'i afdalu cinda allahi min qatli miati kaafir kitaabkiisa faysal tafriqa bayna zandaqati walislam naska ku yaala wuxuu kaloo ku cadeeyey kitaabkiisa fadaaixu lbainiya wa fadaa'il mustadhariya safxada boqol iyo labaatan iyo shan y taqriiban baan filahaya waa la helahayaa berri baan soo qaaday insha allah alla xusuusiyo saaad badnaska u dul istaagtaan wuxuu leeyay nimankan xataa haddaan ka wareegay sunuun gaala ma aha waa khaldameen fasaadka ay diinta ku hayaan iyo ummadda ayaa ka daran buuri gaalada waaweyn wa qatlu waaxidi min haaulaa'i afdalu cinda allahi min qatli miati kaafir buuri leanna fasaadku qiimaynaya laakiin wuxuu leey aan ka wareegaysa takfiirkooda waa jahmaada usuusha takfir buu ka duulhaya waad garanaysa almuhim nimanka uu ka hadlay sheekhu uu hawshu soo gooyey ha u qaadanaya showkaani inuu bilaash ka kululaaday waaqicuu og yahay buu ka hadlaayaa waxaanu ognahon soo marray baanu ka hadlaynaa annagu nimankiina hadda soo ruculay wax badan aan la soconnay intii wahaabiyada tawxiidka lagu habay wax badan aan la soconnay dad baa la takfiiriya iska ilaaliya wahaa naxnu ulaa'i waana kan buuri sheekhu naqusu calayka waxaan kugu dul akhrinaynaa adilatan fii kitaabiillaahi subxaanah wa tacaala adillo kitaabka ilaahay ku jirta وفي fii sunnati rasuulihi الله عليه calayhi waaalih wasalam iyo sunnadii nebi maxamed adilla ku jirta fiiha waxaa ku jira adilaha ood ka helaysa almancu iska reebid laska reebay mima huwa duuna hada bimaraaxil adilada waxaad ka helaysaa iska reebid iyo isku diidid laisu diiday wax kaba yar hawshaanu ka soo hadlaynayo istiqaafe iyo awliye la baryo iyo ahluqabuur la cuskado iyo ilaahay keligii wuxuu awoodhayay oo uunkiisa loo tiriyo hawlahaas wax aad oga yar oon gaari karin xaggana aan lala masayn karin baa ilaah rasuul rasuulku soo diidan yihiin buui fakayfa bishirki اlwliyaai wاlqubuur bimaraxil wa fii bacdi adilada barkeed waxaa ku jira altasriixu caddayn carabka in lagu dhajinayo biannahu shirkun inuu shirki yahay wahwa binisbati ilaa haada marka loo fiiriya buu i kan hadda aynu marayna alladii dakarnaahu aynu soo sheegno waa maxay in ilaahay khayrkii istiqlaalan loo baryo ama macahu la baryo ilaahay khayrkii in la weyniyo san alla loo weynaynaynin in awliyada wax la moodiy ahlu qaabuurka in nool in dhimatayba wuxuu idhi marka wahwa binisbati ilaa haada marka la barbar dhigo kaynu ka hadlayna aladii dakarna aynu soo sheegnay yasiirun xaqiir waa yartahaybu hawshu ilaahay rasuulkiisu waa shirki leeyihiin ama rasuulku waa shirka ku xukumahayo marka loo fiiriyo qadiyadii aan ku haysanay qabuuriyiin wuxuu lxibsiqayr buu noqon buui uma bacda dalika marka inta aan ishaareen kuu sheego aan kugu dul akhriyo nacuudu waxaan u noqon doonaa buui ila alkalaami can masalati su'aal in laga hadlo su-aashii ardaygu uu weydiiyey ninka sheekha ay soo weydiiyey leanna waa arar buui horta muqadimo yar oo ku saabsan masaa'il basiita ah wuxuu diintu ay ka qabto kadibna ha loo gudbo xukumka weyn baabu maa jaa fi اtamaa'imi watiwala wuxuu baab wuxuu ku yimid fi tamaa'imi xirsiyada qardhaasooyinka atamaa'im jamcu tamiima waa xirsiga ama qardhaasta la xidho wey wtiwala waa madiidada madiidada baahaed waa nooc min asixir tiwaladu marka laba nooco weeye marna dadka yaa lagu lagu yeedhaa fakaday ama meel aaday ama la waayey oo balag baynu dhihi jiray oo wadaadaha intay sameeyaan qolyaha kitaabaha daya ee dayrabiga iyo idaa arata iyo hawla nimanka ku fiican ayaa dhigi jiro guriga dhexdiisa ee mxuu guriga udubka udhexeeya lagu xidhi jiray ama mxuu ahaayey udubdhaxaadka la suri jiray marka ninkii ayaa iman jiray taasi balag baa la odhan jiray cafi wey sarfina waa noqon jiray marna waa madiido mid la yidhahdo nimanka duqayda ama ragga laga qurxsan yahay foolfoolshuxu markay gabdha dhaadheer oo qalanjooyin oo quruxsan ay diidaan ayay xoogow yar intay bixiyaan oo nin saaxiro curaaf u tagaan ayaa loo soo samayn jiray qoriya baa loo soo dhiibi dun baa loo soo dhiibi sixir baa lagu soo akhriyey ama asaga gacantiisa wax lagu soo afuufi gabadha saraan ama taabo ama usha ku taabaa la odhanhay gabadhi baa daba kici naa ninkan soo ma waa ninka ishala maya asago un baan rabaa naa waa nin mooryaan oo caydha oo beerkiisa aan qaniinaynin naa waa ku sida abadan indho kale ma lah asagaasay ku sixiran tahay atiwala aminka nairobiba ka shaqaysaa niman saddex boqoloo shilin qaato howlaa qabtaa fadhiya islii ilaa afar meelood baan ku ogaa markii ugu dambaysay waa fadhiyaan laga bilaabay ilaa show goron inta twelf udhexaysa ilaa afar meelood bay fadhiisan jireen haweenkan soomaaliya saasa ugu qulqulahaya waa waxaa ii timid mid soo carartay oo ay ku yidhaha intuu dhowr koor sixir loo sameyn ninkaygii baan baryahan fahmi lahaye ijeclaysay bay tiri xagguu iga sii jeedaa biil fiican buu isiiyaa waan dhaqnahay waan buuxaa lix caruuraan haysta haddana xaamilaan ahay biilkii waa igu filan yahay laakiin beryahan qalbi kuma haysto quud aan quud waxba ii tarime qalbi baan rabaa dhowr koor buu sixir dhigay sixirkii baa kici waayey show nin qur-aan ruugu ah ninka kale laga yaaba sixirkii baa kici waayey markii dambe wuxuu ku yidhi sixirku ku kacahayaa in aan kaas macsiyaysto oo biyahaygi iyo biyahaada oo isku labmay taxaliil laga sameeyey aan wax ku dhigo taasay hawsha ku soconaysa kaas markaan dhigay buu i weligii oo dambe arbaciina caaman la furi maayo sixirka noocaasa waxyaabahan kale laakiin qur-aan baan furiy afartan beri hadduu gaadha buu iska duugooy bu waa kala tuurmahayaa alaab culus baan rabaa inaan dhigo soo cararta iyadoo cararaysa yay timid dembigaa maxaa u toobaah idinkaa leeda weydiinhaya dembigaa maxaa u tooba ay tiri <clears throat> almuhim atiwala waa madiido waa sixir waa nawcu min ashirk atamaa'im hmm. maya ku dari maayo <clears throat> dambi waa shirki waa in laga toobad keeno ninkii saaxir u taga isagoo aaminsan inuu wuxu tarhayo ama loo dhigo ama dhigta ama ummadda bara wamaa yucallimaani bihi min axadin xataa yaquula inamaa naxnu fitnatun falaa takfur tacliimuhu wa camaluhu waa shirk kufri wey sida raajixa ah ha laga toobad keeno ruuxii loo sameeyey asagoo aan aaminsanayn way isku khilaafeen wadaaduhu laakiin waxaa loo badan yahay inuu kufriya marka laga reeba shaaficida ra'yigooda iyo bacd almuhim atiwla waa fahanteen waa madiidayn ama balag dhigid atamaa'imna waa qarnaasi iyo xirsiyo famin dalika waxaa ka mida ah wuxuu nabigu ka yidhi maa ahrajahu axmed fii musnadi biisnaadin laa ba'sa bihi biisnaadin laa ba'si bihidaas waxaa iskale shaxan cabdiwahaab raxmat ullahi tacala caleyh kitaabkiisa kitaabu tawxiid waynu kusoo marray ila tahay inuu sheekhu intiiba soo qaaday u agtay lannu axaadiidtan uu sheekhu meesha ku sardiyey waa axaadiiu ku qoray kitaab tawxiid wax badan kuma darin xadii aw xadiiayn mooye qaybna wuuba ka gooyeyba can cimraan bni xuseen radi allahu tacaala canhu ana nebi sal slam ra'aa nabigu wuxuu arkay rajulan buu arkay biyadihi ay ku jirto gacantiisa ay ku taallo ama ku xidhan tahay xalqatun garaangar ama xirsi qardhaas oo min sufrin nuxaas laga sameeyey maar laga sameeyey maar qardhaasaha midna inagu waxaan ku samayn jiray idiin midda ayadoo la rabay inay boqol sano gaadhay konton sanona macdan baa la gelin jiray ama maar baa la gelin jiray waad garanaysa waa midda u adag midna waa waraaqiro la duduubay ahayd oo dun lagu wareejiyo waraaqiro la duduubo oo dun lagu wareejiyo bay ahaan midna xirsi ahaad waxaa loo qardhaas fiican bay noqonoo idiintii la dhexgeliyay xirsigii baa lagu jallaadahayaa lagu tolahayaa markaasaa lagugu xidhay meel ay kuushu ka gasho dunta lagu soonkaad qoorta ku qabi halka mid lagugu xidho mid dhexda lagugu xidho mid halkaa aad ku qabto mid aad cunaha ku qabto haweenka qaarkood barbaa lugaha ku qabayba hadda goor waaniga ninbaa xirsi eh, loogu yimid halkan ku qaba midna cunaha ku qaba midna dhaxda ku qaba midna markaasaa le kan maxaa lagaaga dhigay wad buui wad yaadan dhimanin baa layga dhigay kanna maxaa lagaaga dhigay wantaatacog buui yani sila dhimasho saxariir dhimasho sixun dhimasho wantaatacog intaa saasaa looga jeeda kan kale ee miskahana laba farood dhaxo yaadan ka fakanin baa layga dhigay buui yani mowtulfaja mowtulfaja kan layga dhigay bu asagu midkana geelo gobannimaan rabaaba anugu si saxarir oo mxuu ahaaye ay mxuu ahaaye xidmihi iga socdaan oo sakaraad oo aan jiiqama rababa marka dadku saasa iska ahaayeen dadka hadda soomaaliya ee suufiyada iyo qalyada remiyiga nimaan qardhaasa qabin inaad aragto waa naadir caruurta yararka midaan baalka aan sidii neef geel aan qurqure aan qabin qurqure aan qabin inaad aragto naadir wey ushaasi waad garanaysaanba ilata ra'aa rajula biyadihi xalqat min sufrin faqaala nabig wuxuu ihi maa maxay ed waxaad qabto qaala wuxuu idhi ninkii min alwaahina waahinaa layga dhigay xirsiga nabi allow waxaa layga dhigay bu waahino waahino waa xanuun ku dhaca garbaha garbahu ku dhacaa oo wuxuu wiiqaa murqahan buu baaba'shaa garbaha iyo gacmaha iyo dhinac buu ku dhacaa taasaa loo badan yahay soomaalidu xanuunka waahinada layaha waxay u taqaanay dinnaxow xanuun layaha dinnaxow ruuxa soojiyo suu u wado u wada dhan ku baabi'iya baa la yidhahdaa garan maya dee noocyada reer magaalka hadda u yaqaanaan laakiin annagu waahin oo waagi waxaan lagu fasiray xanuunka dinnaxowga la yidhahdo dinnaxow maxaad ahayd waa xanuun dadka miirahaya wey saad u socoto waan wax dhiba ma qabtin waan sii shiiqmi ninkaada dheeraa waa un sii gaaban ninkaada waa dhuumi marka waa un tiibbay xumaatan baan u malay adugu waa tiibbay lafaha min alwaahina qaala wuxuu nabigu wuxuu ihi inzachaa siib siib baa lay go baasha fainahaa xirsigu iyo qardhaastu laa tasiiduka kuu kordhin mayso ilaa wahnan aw wahanan dacfi mooye wahnan iyo wahanan waa isku mid taagdarunbaytabarba in awood ay ku geliso oo aad jumbur yeelato iyo awood iyo quwaa laguuta sooma waad ka sii dari waad eedi sii baalayd walow mitta aw mutta haddaad dhiman lahayd wahya calayka iyadoo ku saaranna maa aflaxta maadan liibaanteen ficilku hadduu fii siyaaqi nafyi dhaco maxaa tirahdeen yacumu ficilku fii siyaaqi nafyi buu dhacay yacumu maa aflaxta jamiica anwaaci alfalax gaalnimaad ku dhiman lahayd wey mushrik gaalnimo ku dhintaad noqon lahayd wey hawsha hawl culus wey iska ilaaliya hawsha iyada ah xadiidku waa xadiid saxiixa weeye wadaadka muxaqiqa waa daciif buu leeyahay wax kama jiraan wey xadiidku waa saxiix waxaa aada u fafaashay xadiidka sixadiis iyo xukumkiisa ka hadlay saaxibu takhriij axaadii muntaqada min kitaabi tawxiid safxada shan iyo tobnaad ilaa soddonaad buu kaga hadlay cilooyinka uu ku sheegay wadaadka muxaqiqa wuxuu leeyahay waxaa la infiraaday mubaarak ibnu fadaalah bitasriixi sama can alxasan albasri can cimraan bni xusein waana khata muxuu ahaaye in lagu cileeyo tasriixaasi culumadu waxay taxqiijiyeen mubaarak ibnu fadaala xadiiuhu can alxasan albasri cancana aw lam yucancin waxaa weeye inuu xujo yahay ragga hawshaa ka hadlaya waqti ku bixiya waxaa ka mid a shariif xaatim alcawni kitaabkiisa almursal اlkhafi wa cilaaqatu bitadliis mujaladka koobaad ilaa buu kaga hadlay quraabata labaatan safxa wax ka badan yuu qadiyadda ku faahfaashay hadduu saraxa bisamacna can ilxasan albasrina waa xujatun saxiix اlxadiid hadduu cancaneeyana waa xasan اlxadiid marka ariiqa e, mubaarak ibn fadalin can ilxasan albasri can cimraan ibni xusein binfiraadihi buu xasan yahay marka lagu daro ariiqa labaad ee ku imanaya min ariiqi e, dukhayn e, ku imanaya isaguna muxuu noqonayaa saxiix xadiidku marka waa saxiixun biariiqayhi xasanun lidaatihi saxiixun biariiqayhi xasanun lidaatihi yani min ariiq mubaarak ibn fadal can ilxasan albasri samaaca waxaa yimid xasan albasri can cimraan ibni xusein culammada qaarkood waa diideen culammana waa sugeen wاraajixu hubuutu lannahu nusuus cadcad baa timid inuu ahbaranii cimraan bni xusein bal mar fii sunanasa waa ku sugan lam yukhbirnii hada اlxadiiث ila cimraanu saxaabada kale kama maqal cimraan basaan ka maqlay xaafidku wuxuu ku qasbanaa isagoo waagi hore qabay inuusan ka maqal inuu ka toobadkeeno yidhaahdo wahada nasun sariixun fii samaaci اlxasan اlbasri can cimraan bni xusein hawshaasi marka wamaca dalika cimraan ibn xusein iyo xasan albasri waxay basro wada joogeen soddon iyo kow sano soddon marka waaba suura suuragalba ma aha saxaabiga daris intaa jooga inuu soddon iyo kow sano xasan uu la joogo fii madiinatin baldatin waaxida cimraanna uusan ka tegin inuu ka maqli waayo waa hawl adag weeye marka wadaadaha xoojinaya ka xoog badan saa darteed baa alimaam calaa udiin muqlata ibnu qaliij almisri alxanafi fadalla dhaadheer buu ku dhigaa kitaabka sharx ibnu maaja oo hawshaa ku caddaynhayo adila xujaj wuxuu la yimid laa qibala lilmunsifi laha markuu akhriyo si kastaba noqoto xadiidku waa saxiix wadaadka warkiisa hoose yaan lagu kadsoomin walidalika saxaaba ibn xibbaan wاlxaakim wالdahabi waxasana isnaadahu اlbusayri waqawaahu alhaythami waxaa kaloo ishaaray inuu xoog badan yahay uruqdiisa qaybo ka mida alxaafin xajar marka hawsha waynu ka gudbaynaa xadiidku wuxuu faa'iideeyey ninka tamiime xidha iyo qardhaas inay cudur ka difaacdo inuu mushrig yahay weliba shirkigiisu shirki akbar iyo gaalnimo yahay wa akhraja aydan wuxuu soo saaray axmed haddana fii musnadih can cuqbata bni caamir aljuhani marfuucan man tacallaqa tamiimatan falaa atama allahu lah waman tacallaqa wadacatan falaa wadaca allahu lah man tacallaqa ruuxii ku dhegay isku xidha ama tala saarta tamiimatan xirsiya qardhaas falaa atama allaahu lahu ilaahay uma dhammaystiro ilaahay waxaad doonayso muraadkaada kuma sahla waa habaar ama waa jumla khabariya aw ducaa'iya ilaahay ooma dhammaystiro allana ooma yeelo ama waa habaarka kuda habaarkaay ku fiican tahay waman tacallaqa ruuxu isku xidha ama tala saarta wadacatan ama caroog waxaa tidhahdaa wadacadu baashan kaasha ahe biyaha laga soo saaraiyo badda iyo ceelasha iyo webiyaasha ma aragtay aleesha la odhan jiray cadayd carurta loo xidhi jiray taas wey waa marka waxay aaminsanyaen carabtu inay isha difaacdo ninka casee quruxsan haddii ilmihii loo xidho kuuldhan oo aleel ah waa lala yaabay oo waxay ku dhacaysaa aleesha marka isaga la fiirin lahaa quruxdiisa iyo wanaagiisa isha ku dhicleeda beerka kala goyn lahayd aleeshay ku dhacaysaa bay leeyihin marka aleesh isha baa qubmoos loo dhigahaya hawsha waa inaad fahantaan qoyaha hadda reer magaalka waa aragteen dukaamaha mid ka soo lalaadiya ukun goroyo oo weyn mid dhale biyo biyo badeed kala laadsha nin sabuul mid sabuul weyn oo sabuul gelleya ah ama yaryara ah soo foorarsha waxaas o dhan waa ilka carar waa ilka carar wadaadaan saaxiibanaan idhi maad qurucsantay maad si fican u shallaysatoo garhka sii dayso wuxuu il baan ka cabsanaya si kastabaa noqotee waxaa weeye hawlahaasi hawlo horoo jiray weeye hawlo horoo jiray weeye kuwee he dukaamahan gaarisa looj ku yaalla maxaa loo xidhaa waraaq oo kastamka keenta iyo macaamiil badan oo kaa hadde ati walowey hawshaa iska ilaaliya hawshaa iska ilaaliya waman tacallaqa wadacatan falaa wadaca allah lah ilaahay subxaanahu wa tacaala ma daayo xanuun kama daayo deganaan iyo nasiyo ilaahay ma siiyo laa tarakahu اllahu fii dacatin wa sukuunin wa طumaaniina wadaadta ku aduu si kastaba noqoto waxaa weeye danti alle ilaahay kuma sahla weeye xadiidkan sheekhu wuxuu hi waa daciif bal huwa صaxiix muxaqiqu xoogo waxaa weeyaan waa antaraarahaya taxqiiq badan isagoon samaynin bu axaadiidta xukumaya dhibna haysta wey baryahan dambe man tacalaqa tamiimatan falaa atama allah waman tacalaqa wadacatan falaa wadaca allahu la xadiidku waa صaxaxu ibni xibaan wاlxaakim wqaala alimaam اlmundiriyu isnaaduhu jayid waصaxahu الdahabi cilo kalena ma qabo wuxuu ku cileeyey asagu khaalid ibn cubayd almacaafiri lam yuwaiqu ila ibn xibaan buu hi waa waثaqu ibn xibaan wاlhayثami wاlxaafid ibn xajar waصaxa xadiiثahu اlxaakim ibn xibaan wالdahabi wاlmundiri walam yajraxu axad wax jarxiyana ma jira ninka asaga طabaqada u dhacahayo iyo intaasoo xaafidoo tawhiiqiya xadiiksana saxiix yeelay idan xadiidku asagu la infiraaday waa tawhiiq dimni ah alimaam الdahabi iyo sheekhiisii mxuu aha mdaqciid iyo kulli waxay leeyihiin xadiidka haddii la saxiixiyo maca أnahu fiihi raawin tafarada bihi waa tawhiiqu lah maxaa l ariiqu waa ariiq waaxida munfarid xadiidku waa hariibun fard ama ninkana la infiraaday ariiqii asagabaa nin sanadkiidi waa saxiix ama xadiidkii buu saxiix yeelay sanadka ma raba xadiidkii buu saxiix yeelay waa maxay waa tawhiiq sariixa dimni maba ahay markaa leeyahi haduu la infiraado ragga sidaa isticmaaleen waxaa ka mid ah alimaam albuhaari waxaa ka mid a ah sheekh iscali madini ariiqada rag xumaydi baa kamid ah rag ku socda waxaa ka mid cali madini eh, axmed bn xambal tirmidi baa ka mid a fii jaamici asaguna dariiqada mara oo aad si kastaba noqotee khaalid bn cubayd almacaafiri waa nin iqa ah waxaa ku yimid ninka la yihahda mishrac ibnu xa'aan asna almacaafiri asagu waa iqa iqa siday xufaadu caddeeyeen waxaana mutaabiceeye mutaabacaad labaad buu leeyahy xadiidku marka waa saxiixun lidaatihi xataa lighayrihi ma aha ya hawlo badan baa jira xadiidku qabsaanku ui kitaabka aan kuu xaweyn u laabo takhriij axaadiid muntaqada min kitaab الtawxiid ninka iska leh jazaahu اllahu khayra baxaa waajaad wاntaqada waaxsan اlintiqaad xujaj buuna la yimid sidaa darteed ba alxaafid ibnu muflix iyo aima dacwa tawxiid axaadiidtan way xoojiyaan wاlxaqu macahum ayagaana ku saxan wa fii riwaaya xadiidkan cuqbat bnu caamir riwaayo uu leeyahay xufaadda horana kugu filan haddee haddaadan raggan dambaba ictimaadin wadaadda horaa kugu filan xadiid culamo hore waaweyn tasiixiyeen tadciifintiisa markaad ku degdegaysa waa aad aad uga fiirsato meelo badan aad ka istaagtood aad bay hawsha u baahan tahay dadaal dheeraad wa fii riwaayatin waxaa ku sugan man callaqa tamiimatan ninkii qardhaas xirsi xidha faqad ashraka shirkii buu ku dhacay faqad ashraka shirkibuu ku dhacay oo shirkibuu la yimid xadiidkani wuxuu ku yimid sabab buu lahaa saxaabigaa ka sheekeeyey wuxuuna yidhi annagoo sagaalaan nabiga annagoo tobanaan nabiga u nimid tobanka anagi nabigaan islaam baa iyo tawxiid baan beeca kula gallay sagaalka anagi beeca naga qaaday nin buu nabigu ka tagay oo yidhi beeca la geli maayo markaasaan yidhi yaa rasuul baayacta tiscatan wa tarakta haada sagaal baad beeca la gashay rag wada socdoo toban ah baad sagaalla beeca la gashood islaamka kula ballantay iyo tawxiid ilaahay ninna gacantiisa waa diiday nabigu wuxuu idhi inna calayhi tamiimatan ninkan qardhaas iyo xirsi buu qabaa mushrig weeye mushrig anugu beeca la geli mahayo ninkii baa arkaa ushi fa adkhala yadahu faqatacaha gacantiisiibuu intuu meesha geliyey buu iska gooyey oo xirsigiibuu iska tuuray ila balaayaabaa ku dhacday culmo kale waxay leeyihin damiirkan ah fa adkhala yadahu faqatacaha nabiga hawshaa khusaysa ilaa asagaa laga soo hadlahayay waqaala nabig wuxuu yihi fabaayacahu markaasuu nabigu beeca la galay wixii intaa ka dambaysay ila ninkii hawsha shirkigii maanicii baa ka zoolay wa qaala markaa nabig wuxuu ku man callaqa tamiimatan faqad ashraka xadiidkan cuqbata bnu caamir aljuhani duruuqdiisa waxaa u maqraatay kici xadiidkii rajul min asaxaabati min suda oo ree qoyskaa ka tirsana ka dhashay oo uu soo sara taxaawi fii sharxi macaani aaahaar mujaladka afraad saddex boqol labaatan iyo shan الشheekh شhucayb arnaud fii kitaabka uu taxaqiq ku leeyahay buluq الsacaada fii adilati tawxiid اlcibaada isna waa ku taxsiiniyey saaxibu kitaabka buluq الsacaadana waa taxsiiniyey wadaadkan iskale تkhriiج axaadiiث muntaqada min kitaabi tawxiidna isna waa taxsiiniyey saxaabiga wuxuu leey atayna الnabiya ina caشhara rajula annagoo labiyo toban nin aan suubanaha u nimid fabaayacnaahu wataraka rajula mina baycan la gallay cala اlislaami wالtawxiid nabigu nin buu diiday mina lam yubaayichu ninbuu nabigu dunuba ala galo faqulnaa baayicu yaa nabiy allah nabi allow ninka waa naga tirsan yahay baacadana raaci raggaha ka reebi waan wada noqonaynaa ree sudana baxrayn bay degij meel fog bay ka yimaadeen faqaala nab uu lan ubaayica xataa yanzica aladii calayh nab uu i bayca la geli maayo ilaa u waxa shirkiga ee ku dhegan ee balaayada wato iska siibo markaasuu nabigu wuxuu ihi inahu man kaana mila mila aladii calayhi kaana mushrikan maa kaanat calayh xadiidkan xadiid cad weeye inahu man kaana mila aladii calayhi kaana mushrikan maa kaanat calayh ninka xidha ama ku sugan xaaladdu ninkan maanta ku sugan iyo wuxuu sameeyo sameeyo waa mushrig intuu hawsha u wado idan mushrik qabla qiyaami اlxujati calayh hawsha adin haadaa mushrik qabla qiyaami اlxujati calayh akhaa sudaa oo ka yimid meel fog oo islaamnimo soo doontay baa nabigu le mushrik baatay intay qaraasta kugu xidhan tahay markaad goyso unbaad muslim waxda noqonaysa hawshaas waa in laisla fahmo weeye idan hawsha hadda waqti uma hayo mar kalaan ka niqaashi doonaay wal ibn abi xaatim ibn abi xaatim waxaa u asaguna can xudayfata radia allahu tacaala annahu ra'aa rajulan waa xadiid aysan keensanin weeye taageerayana wadaadaha leh ashirku yahbutu qabla arisaala ismu shirki yahbutu qabla الrisaala lakin alcuquubaةu cala shirki qatlan iyo wixii la halmaalay iyo cadaabidba waxaa weeye bacda الrisaala niman kale xadiidku wuu anfici lahaa laakiin ma aysan helinba wlbn abi xaatimin can xudayfata anahu ra'aa rajula fii yadihi khayطun xudayfa wuxuu ku arkay nin gacanta miiq duna ku qaba oo caaro looga dhigay hawlaheenni falamaa rawow caaridna lagu akhriyi jiray faqaacahu wax iska galay ma jiro falamaa rawa caaridan iyo iyo mxuua alerji iyo mxuua xasaasiyad kugu kacda wax iska hoseeya caaridantay ka maageen caarid allahu nuuru samawaati baa dhaantaan umaynba markay wax kaa bidhanbidhisada bidhbidhisada marka wax kaa fakado lagu akhrii jiray baaba dhaantaba taas nuur tan waxbay nuurinaysaaba allahu munawar samaawaati wey taasaaba dhaantayba falalixisada ayaduna midda foosha fududaysa aayadda waa taqaaneen soo ma aha suurat alacraaf falamaa takashaha xamalat xamlan khafiifan famarat bihi howlaha de ragga ka shaqaysan jiray baa garanhaya almuhim fii yadii khaydun lxuma faqaacahu markaasuu nabigu markaasuu saxaabigu gooyey saxaabigaa ka gooyey wa qara'a markaasuu akhriyay saxaabigu wamaa yuminu akaruhum biاllaahi ilaa wahum mushrikuun badankood alla rumayn mahayaan ilaa cinda iimaanihim mushrikuun aw maca iimaanihim mushrikuun iimaankan waxay salaf ku fasireen waa alimaan bitowxiid اrububiya wاlkhaaliqiya wاlraasiqiya ilahay inuu mudabir samad uu yahay shirkiguna waa shirkun fi اlcibaadati wاlistiqaadi wاtawakuli mxuu ahaa ilaahay ilaahay waxaa weeye bari in la baryo weeye ama la caabudo alimaam abu isxaaq ashaaibi alimaam alqurطubi aayaddan waxay u daliishadaan iyo istilaalka saxaabo badan oo aayadda daliishatay waxay u daliishadaan aayadaha gaalada ku soo degay in loo daliishan karo muslimiinta dhaqankaasoo kale lagu arkay adhabtum ayibaatkum fi xayaatikum اdunya markuu fasiraya alimaam qurطubi uu ka hadla qaacidadaas wakadalika abu isxaaq ashaaibi fi اlictisaam o fi lmuwaafaqaat waa kaga hadla qolyaxdhi aayado kusoo degay gaalahay muslimiinta ku garaacahayaan gaalkii dhaqankiisa ninka lagu arko aayadda sankaa laga gelinaya soo maaha ninka laakiin bannaanka ka mara nina la daba taagnaan mahayo ilaahay wadaadaha qaarkood mutaahiriintu kullu aayatin naزlat ow waradat fii dami اlkufaari fahiya tajuru bidayliha calى cusaati hadi اlumma idan qaaciday ka dhigan wadaha qaarkood si kastaba noqotee isdhib ma hawsha ayada ah aarkaana uu ka sugan yahay ninka la yidhaahdo xudayfa nabiga baa hadda uga horreeyey oo bilaabay asna waa gurahaya xirsiyada qardhaasaha dadka waa in laga guro oo lagala dagaalamo wa fi saxiixi waxaa ku sugan mxuu ahay saxiix bukhaari muwaطu maaligna aynu ku soo maray axmedna ku jira can abi bashiir alansaari anahu kana maca nabiy sal l fii bacdi asfaarihi safarihiisa qaybo ka mida yaa nabigu sal slam yaa nabiga la socday bcafan bashiir fa arsala nabigaa wuxuu diray rasuulan ergey buu diray iyo fariin qaadi muxuuna yidhi alaa laa yabqayanna allaa yabqayanna cafwan allaa yabqayanna raqabati baciirin qilaadatun qilaadatan baa aniga ii wuxuu u qoray qilaadatun wuxuu u qoray ma jiraa maya marka waxay noqonaysaa allah yubqiyanna markaasi inaan lagu daynin weeye buu nabigu fariintii dhambaalka wareed inaan lagu daynin oon fii raqabati baciirin neef geela luqunti iyo qoorti qilaadatan kuul ama koor ama jare waxa loo xidho qodob baa hadda loo jeedaa qodyaha raba inay baaba shirkiyaad geliyaan waxaa jira geela qiimaha badan isha looga baqaya jaro yaroo loo samey wadaada loo geeyo shan macaarifki hablaha ku fiican wax kusoo akhriya hashaa loo xidhaya markaas wuxuu ka ilaalinaa caynta iyo isha ka ilaalinaya geela riman ee inuu dhala la sugahaye ee muxukaas rimanna waxaa loo xidhi jiray waxa la yidhaha qodob oo ilmaha ku xajiya say saasho u dhicinin aysan u qorjabanaynin marka qodob baa la yidhahda aminkan waa laga isticmaalaa nood istan waa ka jirtaa maal dhaweyd baa su-aal noocaa ku saabsan ari loo xidhay oo kadib qodobkii ilmihii wada daadiyey oo qodobkii ku xajin waayey baa la weydiinhayay marka waxaa wey wax aminkan baaqi ah wey qodob baa la yidhahda ninki yaqaana yaqaan yaa awe maya waa yartahay jarac dun xadhig caado oo la sooho oon wax kala qardhaasa wadanin bay nimankii galbeed jooga ku akhriyi jireen kaas hasha lagu xidhaaya inta badan waxba laguma xidho xirsiga lama raaciyo saama sooma ahayn hawsha iyada anagu saasay ahayd mindhaatiina xirsi la raaciya dhibba ma laha faarsala rasuula alaa layubqiyana aw layabqayanna fii raqabati baciirin qilaadatun min watarin kuul ama jare laga sameeya boqon watarku waa boqonka ama seeda ama margiga xadhkaha margiga laga sameey neefka margigiisa ama seeda iyo boqonta hoose adinka waad garanaysa idan boqonta ayada ah ama margigaas ama seedaasi ishay difaacda oo cuyuuntay celisaa oo neefkay waxtari bay aaminsanaayeen nahyigu marka nahyi ku saabsan alasbaab ashirkiya weeye culummo badan baa maraya culumadu waxay leeyihiin ma ahee jaraha xadhigga laga sameeyey ee boqonta ama margiga ama seedda laga sameeyey ee koorta loogu xidhay iyo boodaanka neefka geela ah geedaha u qabsan mana go'ahay neefku dilahay waaga dambe hadday sakal iyo laan u qabsato koorta xadhiggeeda laan ku dhegto neefkaa geelaa meesha kama baxsan karo waa ceejismahaya waa baktinaya xadhkaa kale neefku waa goosanaya neef geel oog badan yah waa goosanaya laakiin xadhigga boqon laga sameeyey cayngari wey cayngari lama goyn kara neefka waa ku dhimanhaya ama nabi wuxuu u daneeyey xoolaha iyo muxuu ahayey waa xagga dhaqmaadda xoolaha ama waa ka kahortag alasbaab ashirkiya labadaas sababba waa la sheegaa culummadu waa sheegaan ilaa haddii lagu arka neef geel ahoo qaba koor xadhigeedu uu yahay e, boqon ilaa qutacad ha la gooyo waa la gooy amarkii waa la fuliya hadi idan daliilka muxuu na anfacayaa markaan dhanka kale ka wareegno oo e, dhankaynu tilmaanay ah wa akhraja wuxuu soo saaray axmedun wa abu daawuud can ibni mascuud axmed wa abu daawuud can mascuudin samictu rasul sal slam yaquul ina aruqa tufmooyinku iyo watamaa'ima xirsiyadu iyo qardhaasuhu iyo watiwalatu madiidada iyo balagu shirkun gaalnimo wey wa ahraja xadiidkaas waad garanaysaa isagoo xadiid saxiixa wadaadku hadda xadiidka farta muusan gelinin muxaqiqa ah saasaa u roon wa akhraja axmedu watirmidi axmed iyo tirmidi waxay soo saareen can cabdillahi bni xakiim marfuucan man tacalaqa shayan ninkii ruuxu shay aamina ee wax isku dhajiya wukila ilayhi asagaa loo tala saaran ilaahay subxaana wa taala kuu gargaari maayo ku caawin maayo ku garab istaagi maayo ducada kaa maxaa yeelay ilaahay hayrkiibaad caleema saaratayba wukila ilayh xadiidka asagu waa waa xasan alimaam nuflix asagu wuxuu yidhaha xadidku waa xasan kitaabkiisa furuuca saaxib takhriij axaadiid muntaqada min kitaab tawxiidna safxada labaatan afraad buu kaga hadlaa wuuna saxiixiyaa xadiidku marka waa sugan yahay muxaqiq anasna waa xasan buu leeyahay wa akhraja wuxuu soo saaray axmed intaa waa maxay waa shirkiyaad iska yaryar wasaa'il buu nabigu hadda shirki iyo gaalnimo ku xukumahaya ilaahay hayrkii ninka baryahaya ka war ee intuu allaba ka tegay u dhigtay ahlu qaabuur iyo awliya amwaad iyo axyaa wa akhraja axmedu axmed wuxuu soo saaray can ruwayfic qaala inuu yidhi qaala rasul sl slam yaa ruwayfic ruwayficow lacala alxayaata waxaa laga yaabaa noloshu satatuulu bika inay kugu dheeraato waqad umira nabigu siduu sheegay weeye waa cimriyey wuuna ka sheekayn jiray waagi dambe haddaad iga dambaysood cimrido waad cimrid noontaaye fa ahbir innaas iga gaadhsi ummadda u sheeg nabigu fariimuu ka tagahaya waxaa dadku u sheegtaa ana man caqada ruuxii xidha ee gunta lixyatow garkiisa suma arag sida qolyaha hindida garkay soo haayaan markaasay meeshaa ku dhejinhayaan garkisi dheeraabu intuu tidco oo qabtuu dabahaya sidii gabdhuhu ay timaa u dabi jireen buu dabahaya marka ana man caqada lixyatahu ninka garhkiisa xidha dabidaas waa lagu sheegay waxaa kaloo lagu sheegay in garhka dheer dhexda lagaga xidho eh, dun lagaga xidho ama ama shay lagaga xidho waxayna ahayd shay ninku inuu shahaamadiisi iyo shajaacadiisi inuu nin rageed yahay bala ka dhacday bay tusi jirtaa la yidhi eh, dad waxay le m waa dhaqan majuus majuustaa lahayd hada huwa sawaab nabigu waa diidan yahay in majuusta la shabaho aw taqallada ama kooraysta koor ka dhigta wataran boqon iyo mxuu ahay margi iyo seed aw ama istanjaa ku isjeysta birajiicin saalo birajiici daabatin neef xoolaa saaladii ama digadii ku isjeysta neef xoolaa digadii nin ku isjeysta ama boqon xidhoo kuul ka dhigta ama garhkiisa xidha ama daba aw cadmi ama laf ku isjeysta fa ina muxamadan barii'un minhu nabiyullaahi maxamed beri buu ka yahay waan ka takoorannahay isku baab manihi waa kala tegaynaa xadiid saxiixa ah weeye hawlaha naga khuseeya abaab hawlaha fiqigaadda u bixi fandur kayfa jacla aruqa eeg buu ku nabi maxamed sal l slam kayfa jacala siduu nabiga oga yeelay ogana dhigay alruqa tufmadii iyo watamaa'ima xirsiidii qardhaasooyinkii iyo watiwalata madiidayntii shirkan gaalnimuu nabigu ka dhigay ama markaa laga niqaasho waa akbar ama waa asra laga niqaashay wamaa daalika hawshaana ma aysan dhicin buu ihi oo nabigu shirka ugamuusan dhigin ilaa likownaha inay tahayba mooyeen saddexdaa arrimood madinnatan meel laga malaysto ama sabab keeni kara lian yasxabahaa ictiqaadun ictiqaad inuu raaco sabab aan sharci ahayn markaad sabab ka dhigato waaga dambe waxaa dhow inaad aamintaba ood ictiqaadiso asagu wax keeno sida haweenaydiisa waagi wadaadla ii duce u lahayd bay waagii dambe tiri sheekh ebelow arigu uu dhaafay ii ducee ilaahay baa soo sakhiro orad iska tag aan tukada salaadda maqriba idaa markaas sheekh ebelow ilaahay haygu hadlaynin aigaariga u xidhbayta ilahay haygu hadlaynin ariga u sheekh dhaqanaa la odhan jiray labaatan sano taqriiban ka hor buu dhintay nolol ba anu kusoo odayga asaga <clears throat> almuhim si kastaba noqoto waxaa weeye dadku marka asbaab aan sharcin ay asbaab ka dhigtaan waaga dambe salabkii bay aaminahayaan ilah bau lian yasxaba inuu raaco ictiqaadu ana ligayr اllaahi taأiiran ilaahay hayrkii inuu leeyahay waxqabad iyo waxtar iyo saamayn fi shifaa'i caafimaadka iyo daawokenidda in laiska caafiyo mxuah min adaa'i cudurka iyo wa fi lmaxabati wاlbaqdaa kalgacallada iyo nacaybkaba keenitaankiisa inay awood ku leeyihiin baad aaminaysaa inay wax caafiyaan inay mxuu ahay nacayb keenaan inay wax jeclaysiyaan almaxaba wاlbaqda waxay khusaysaa atiwala tiwaladaa waxay u qaybsantaa sarfi iyo mar ruux waa lagugu diri islaantoon nabad ah oo reerka degan oo carruurteeda dhaqanayso quruxsan baadhii kan ajaafiga sakaraadka kuma fiicine ha layga muxuua ah kabtuuro islaantii baa la falfalhayaa buuq baa reerka geli khilaaf waa la dagaalamay ee fur soo istaagi way baxsatay ciddidi intay ka dhamaan buu suga nin xuska ugu jiray maca salaam lagu kala tag taasi waa sarfigi oo buqdi iyo cadaawad nacayb sixirku noocyadiisa qayba ka mida ah wey maxabadana waa madiidaynti ayb fakayfa biman naadaa hayr allah hadduu nabigu intaan yarta asbaabtan iyo wasaa'ilkan shirka ku xukumay ilaahay hayrkii ruuxuu u qaylyaday cinda ashadaa'idi waalkurubaat maxaad moodaa buui wa alaba ka codsaday minhu min hayr illaahi maa laa yulabu ila min allah waxaan allamaya axad kale aan laga codsanin aan laga baryayn ruuxii ka baryay xukumkiisu muxuu noqon oo wactaqada aaminay istiqlaalahu istiqlaala hayr ilaahay hayrkii inay la goon yihiin bita'siiri raadaynta iyo saamaynta wax keenidda aw ishtiraakahu aw ictaqada ishtiraaka ama aaminay inuu la wadaago alle maca allahi caza wajal alle inuu la wadaago ta'hiirka iyo saamaynta iyo dhibka iyo dheeftaba alle inuu la wadaago kaasi waa ka daran yahay buu sheekhu leeh intayna marka ka bixin fasalkaani aynu gebagabayno khulaasada ku saabsan masalatu ruqa masalatu ruqya ayadu nahyigaa horeeyey maadaama carab ay ku badnayd aruqa shirkiya ay ku baahday ku badnayd nabigu marka hore wuxuu ka dhigay qori iyo qiiqi waa laysla tuuraa markay saxaabadu ka fogaadeen oy bannaanka ka mareen oy diintii kala fahmeen oo wax u kala soocmay buu nabigu wuxuu hi eh, laa ba'sa biruqa maa lam yakun shirk riwaayo kale laa ba'sa biruqa maa lam yakun fiihi shirk maa lam takun shirka waa riwaayo fii saxiix muslim min xadiidi cawf ibn malik alashjaci almuhim nabigu wuxuu yidhi wixii tufma ah ee ruuxa lagu tufaayo la saarahayo dhib ma laha haddaysan shirki ahayn saa darteed culammadu shuruud bay u dhigeen waxa lagugu tufi waa in la garanaya macnihiisa waxaan la fahmaynin muxuu ahaa waa adkaar laga soo gaadho ummadihii hore nabiyllaahi huud dikrigu ku tufi jira wey nabiyllaahi sulayman hawlihiisa wey yaa adig kuusha nabiyllahi sulaymaan waa been iyo shal aan jirin wey wixi waa inaan fahmi karo wadaadka wax ku saarahaya waa inuu kor u hadla halla maqlay kugu akhrinaya ma qur-aanba ma adkaarba ma ku habaarahaya bishimahan la dhaqaajina dhib badan baa ku jira mararka qaarkood aad waa in looga taxadaro nimaadan ku kalsoonayn diintuusan ogeyn hadduu gowsaha intuu issaaro afka la dhaqaajiyo adeer aan ismaqalle kor hadalleh kor u hadal marka macnaheeda waa in la fahmi karo ama ay tahay dikri ilaahi min kitaabin aw sunnatin aw aharin aw dikrin ma'huur ama ay tahay duca bannaanoo mubaaxa saddex waa in ruuxa ku tufahaya iyo ka lagu tufaya ay aaminaan ruqyadu iyo tufnadan waa sabab ilaahay baa daawada geliya kana qaada ashaafi huwa allah walcaafi huwa allah laakiin raaqigu iyo ninka lagu tufiba wa inay aaminaan ilahay inuu awoodda leeya waxana uu sabab yahay daawooyinka intay lagu daldalo oo laba boqoloo kun lagaaga qaatiyo malaayiin baad ka sii dari oodan ku caafimaadaynin tanna waa sabab min aasbaab oo sharci ah ilaahay baana caafimaad geliya kana qaada awooddaa waa in ruuxii laga dhaadhiciyo idan takhsiis baa gale marka in aruqa watamaa'ima watiwalata shirk alruqa minha maa huwa shirkun wa minha maa huwa tawxiidun wa sunna ama waa shay mashruucah wixii adkaar ah ama la fahmi kara ama macno khaldan aan xambaarsanayn waa bannaan yahay haddaan kugu tufo dhan bismi illahi raxmaan raxiim ka booday ka kacda berrix ilaahay waa ku caafiyey oon dhaho soo sox xisaabtaydii xaq baan u leeyahay maxaa yeelay waa kuu duceeyey oona kugu tufay almuhim si kastaba noqotay wix haddii la fahmi karo dhib ma laha haddaan la fahmaynin oysan bannaanayn ama ay sixir tahay ama shirki tahay hadda waa shirki التmاa'م والtiwala waa caam maxفuuظ ina الruqى والتamاa'ma والtiwalata soo cumuum kuma jiro ilaa ugu warqaadka waa la bartay التamاa'م والtiwala waa caam maxفuuظ lam yaأti تkhsiiصhu fi kitaab الlahi wala fi sunaةi rasul wala iجmac slف صاalح idan meeshay tamaa'im ku timaadaba ma bannaano qardhaasaha ama qur-aan ha lagugu qoro oo aayad kursiha lagaaga buuxsho ama yaasiin ha lagu dhammeeyo ama sixir iyo jin ha lagugu qoree qardhaase asalkeedu ma bannaano cumuumkaynu taagnaanaynaa qaybta adkaarta iyo waxyaabaha bannaan iyo qur-aanka lagu qoray ayadu shirki abara ma aha bitifaaqi salafi saalix ee waxay salafku isku hayaan ma bannaan tahay midda ilaahay magaciisa waxaan aan lagu qorin ee dikri saxiixa aan lagu qorin ee jin iyo sixir iyo awliya bari lagu qoray iyo ilaahay khayrka cuskadkii inay shirki tahay muran malay xaaraan tahay midda dikri ilaahay lagu qoray aayado qur-aan lagu qoray aan dhib kala wadanin ayadu ma bannaantahay mise maya salafku waa isku khilaafeen waxaa loo badan yahay inay xaaraanta aysan bannaanayn akaru saxaaba waxay ku tageen inay xaaraan tahay xifaadan lilcumuum ina tamaa'ima watiwalata ina ruqa watamaa'ima watiwalata shirkun maxaa ruqyada nabigu waa khasisay oo takhsiis baa galay tamaa'imta ma takhsiisinin tamaa'imta wax takhsiisa ah ma uusan gelin qolyaha marka min baab alqiyaas yidhi maan cumuumkan qiyaas ku takhsiisino waxaa leeyahy alxifaadu calaa cumuumi اlafdi wa dalaalatihi ayaa ka xoog badan qiyaaska asaga midda kale ruqyada iyo timaamida laba kala baabay ruqyadu waa shay macnawi oo ruuxi lagu tufahayo oon la dareemi karin ama tamaa'im waa shay xisi ah oo qardhaas iyo maxsuuso ah labadaa in la is-ilxaaqiyo isku meel la geliyana suuragalma ay dheheen admihim jamaaca min asalaf ay caaisha ka mid tahay way banneeyaan ruqyada dikriga ilaahay iyo aayada qur-aan cafan xirsiga iyo qardhaasta dikri ilaahay lagu qoray saxaabo badanna waa diideen oo ragga axaadiidta wariya ay ka yihiin diidadaana saxan dhowr arrimood bay ku saxantahay kow in cumuumka sidiisa lagu daayaa asal ah wax takhsiisiyaan lama hayo oon madhabi saxaabi ka ahay daliilka labaad ee ah nabigu waa kala qaaday bayna aruqa waatamaa'im aruqya takhsiis buu nabigu geliyey meesha uusan tamaa'imta sideeda ku daayay tiwalada oo uusan kala qaadin midda saddexaad akaru saxaaba taxriimkaasay ku tageen in siisa lagu daayo midda afraad min baabi sadid daraa'ic inta hadda waaga dambe ay dhici lahayd in ruqyo qardhaas iyo xirsi shirki ah iyo mid dikri ilaahay lasku qaso in gebigeedaba ummadda halkaa laga hor istaago oo laga joojiyay usuushu keenaysaa midda shanaad waxaa keenaysaa imtihaan likitaab اllaah waliadkaari mxuu aha waliaxaadiid rasuuli اllah haddii la qardhaasaha qur-aanka lagu qoray iyo xirsiga adkaartan lagu qoray axaadiid nebi maxamed waa la xidhan karaa ilmihii baa iskaga matagi wuu ku kaaji wuu ku saxaroon islaan xaayadla iska qabi musquulaha lala geli imtihaan lidikr اllahi walikitaabi waliaayaat اllahi baa ka iman ayadna waa maxduur asna waaqac oo waarid ah dhowr dhinac marka laga istaago madhab اlmuxarimiin huwa raajix waxaa inoo saadhay qardhaasta iyadoo ay ku qoran tahay istiqaaa bikayr اllah shirkiyaad kale mxuu ahaayey sixir taasi waa shirki abara ah. ninka xidhana waa ku gaaloobahaya kii dhigana waa ku gaaloobahaya ama tiwala waa nooc min asixiri nabigu shirkiibuu ku xukumay waa nooc weliba hirki sixirka noocyaha u fudud wey xerta markay minhaajka saa u akhristaanba dayreebiga safaxaadka u horeeya laga bartaa cafi iyo sarf madiidayni iyo mxua ah kala tuurid waa hawlaha u dhib yar sixirka waaweyn ee qaangaadhka maba la gaadhinba kaas kii u yaraa nabigu hadduu shirki yidhi famaa baabu famaa xukmu mxuu ahaaye mxu aha alashadda walacdam walahtara minhu idan tiwalada iyo ramaaimtu ayadoo baabkooda halkaas weeye sheekhu marka wuxuu ku yidhi haddiiba baab qiyaas ulawlaa buu sheekhu marahaya wuxuu ku leeyahay haddiiba intaa yarta a nabigu uu ka yidhi waa shirki iyo gaalnimo waliba xadiidkeen soo marray u horeeyey ee muxuu ahaa xadiidu cimraan bin xusein haddaad sidaa ku dhiman lahayd maa aflaxta walow mutta calaa haada maa aflaxtana asna wuxuu tusahayaa in shirka akbara ay tahay qardhaasta oo kalea in la camimana ma fiicno oo loo camimo le gebigeedaba waa shirka akbara in la wada yidhaahdo waa shirka asqarna ma ahee tafsiilkii aynu soo tilmaannay baayaa gelaya marna waa xaaraan oo gaalnimo ay dhihi mayno waa markay adkar ilaahay tahay marna waa shirki asqara waa markay tahay wasaa'il aan bannaanayn oo wax kale ay ku qoran yihiin aan shirki gaadhsanayn gaalnimo aan gaadhsanayn ou aaminsan yahay waxaa inuu sabab yahay oo ilaahay ku caafinayo laakiin uusan istiqaadinin ayadan ay wax tarayso ama ay istiqaata aysan ku qorayn ama sixir kale usan ku qorayn ama jin la barya usan ku qorayn tafsiilkaa saddexdaa gelaya intaasi waxaan kaga baxaynaa cashirkii qadiyadii shalay aynu dhahaan ayna dhammaystirro bay ila tahay inaan gabagabayno qadiyadaas gebi badankeed salay baanu dul laakiin inaan khulaaseeyaan isku daya insha allahu tacaala qadiyadda ku saabsanayd qolyaha dimuqraadiyiinta <coughs> ah shalay aynu soo gabagabaynay ku saabsanayd shubho ay in badan cuskadaan bacdu almaftuuniin waalmunxarifiin iyo bacdu الsaalixiin oo munxarifiinta difaaca lishubhatin طarأat calayhim waxay shubhadaas ahayd qisatu yuusuf calayhi الsalaaةu wasalaam nebiyullaahi yuusuf oo min almursaliin wاlanbiya ka tirsan yaa hadalkoodu wuxuu yahay in uu shirki ku dhacay ama waxaan diintiisa ku bannaanayn uu sameeyey oguna dhacay limaslaxatin akbar min almafsadati alatii waqaca fiiha warkoodu waa intaas qadiyadaasi marka koobaad markaan gabagabayno waxaan leenahay waa hayb tilka min anbaa'i اlghayb baa ilaahay ku gabagabayay qisatu yuusuf soo ma ilayk hawsha horta waa hawl hayb ah nabiyullaahi yuusuf iyo boqorkii masar ee xilligaa joogay wixii dhex maray bitafsiil wadaqiiq ilaahay baa subxaana watacaala garanaya xogta ilaahay uu naga siiyey waa macluumaad yar oo shaxiix ah oo nimanka waxay doonahayaanna aysan ka helaynin kuna fillayn annagu saan wax u doonaynaa aan sariix oogu ahay hawlahaa shalay waynu soo tilmaanay intaasi waa muqadimo ku saabsan ninka hawshaa ka hadlaya inuu ilaahay ka cabsado aadna hawsha u firiyo qodobka labaadee in la baraarujiyo mudan markaan hawsha nabi yuusuf qiimaynayno waxaynu ku qiimaynaynaa calaa sharcina wa diinina waana khata' la galahayo calaa sharcina wa diinina baynu ku qiimaynaynaa sharcigii nabiyulaahi yuusuf tafaasiishiisii iyo axkaamtiisii wax badanoo ka mid ah wax badanoo eh, ka mid a ah ma hayno wax badanna kalama usuul guud baan ka hayna ayadoon ognahay min sharci illaahi min sharci yuusuf inuu ka mid ahaa in ruuxa bini aadamka loo sujuudo taxiyatan lahu salaantu inay gacansaarna bannaan tahay sujuudna ay sujuud taxiya ay bannaanayd warafaca abawey cala alcarshi wakharuu lahu sujada meesha asujuudu limakhluuqin ay agteenna tahay xaaraam iyo shirki ay tahay calaa tafsiilin fi lmas'ala waa ku bannaanayd meesha nabilaahi sulaymaan fii sharci ay ku bannaanayd in la sameeyo tamaaiil iyo asnaam iyo suwar la samayn karay sida ilaahay subxaanah wa tacaala soo guurshay qadaayaadka marka axaadiisna ay tilmaantay aan badnayn si kastaba noqote waxaa weeye qadaayaadkaasi waa qadaayaad haybi ah dhan marka laga eego midda kale ambiyo inaga horraysay inaan ku xukunno calaa sharcinaana waa mas'ala fiiha nadar si kastaba noqotee iyadoo labadaa qadiyaba ay jiraan waxaan leenahay culamaa muslimiin inta aan anagu ka warqabno bacda qabla haaulaai almaftuuniin wixii ka horreeyey kitaabkaa doonto kala fur aya tafsiir soo qaad qadiyaddaa ka hadlay oo dadka hore ay muslimiinta ay leeyihiin nebiyulaahi yuusuf boqorkii uu la kulmay muxuu ahaa xilkana u dhiibay muxuu ahaa nin yidhaahda waa muslim oo waa islaamay iyo nin yidhi gaal buu ahaa labadaasay u kala go'aan nimankii yidhi muslim buu ahaa adiladooda shalay baa idiin soo tilmaamay qaraa'intay ku dhageen shalay idiin soo tilmaamayoo waxaa lagu yaqaanay boqorradu in ay la dagaalamaan tawxiidka iyo risaalada boqorkana boqor iska haadi ah oo nabigii soo dhowaynaya oo madaxa saaranaya oo astakhlisuu linafsi falama kallamahu qaala inaka alyowma ladayna makiinun amiin la soo taagan buu noqday oo talada uu nabi ah, yuusuf keena qaadanaya jumlatan wa tafsiilan xilkao dhannaba ku wareejinhayaba ninkan sida u degan iyo iskeeni mayso qaciida gaalada lagu ogaa rususha inay ku yidhaahdaano wa qaala aladiina kafaruu lirusulihim lanukhrijannakum min ardina aw latacuudunna fii millatina fawxaa ilayhim rabbahum lanuhlikana aalimiin isma keeni karaan iyo xadiidka waraqaynu soo sheegnay nimanka halkaasay mareen nimanka marka ishkaal baa ku yimaado waynu gaari doonaa qadiyadooda waanu ka jawaabi doonnaa wadaadaha ayagu yidhi ninkaa gaal buu ahaa kulligood waxay isku waafaqeen nebiyullaahi yuusuf inuusan ku dhicin wax xaaraan ah laa shirki walaa shay xaaraana kuma dhicin bay leeyihi ninka oofu ugu fog waa sheikhulislaam ibnu taymiya oo tilmaamay nebiyullaahi aae yuusuf caajis buu ahaa boqorkuna uma ogolayn meelaha qaarkood inuu gacanta la galo wuxuuna la yimid aae yuusuf wuxuu awoodi karo cadli iyo sharci ahaa wuxuusan awoodi karana kaana caajizan canhu waa ninka ugu fog weeye sheikhuislaamna qadiyada aad baa lagu naqdiyey lannu lamuusan wax naqli ah daahiru kitaabillahi baana khilaafahaya ilaahay waa manno sheeganhaya waa isku ammaanahaya yuusuf hawshuu u dhiibay iyo xilkuu siiyey marka addoon maxjuur ah oo boqorku uu maamulo oon far dhaqaajin karin iyo waxaa isdiidahaya wakadalika makkannaa liyuusufa fi lard yatabawau minha xayu yashaa nusiibu biraxmatina man nashaa waa la sii adkay waxaa ka daran aakhirka qadadu markay dhammaato nabiyulaahi yuusuf wuxuu ku xamdinhayaa milkiga alla siiyo rabbi qad aataytanii min almulki wacallamtanii min ta'wiil axaadiid faatira asamaawaati walard anta waliyii fi dunya walaaakhira tawafanii musliman kayfa yatamadax bimilkigan daciifka ee sakaraadka addoonkan la maamulayo xagga loo turi ha dhaqaaqin mulkii xaggee ka imanaya tamkiinkan alla sheegay xaggee jiraa shekhu islam hawsha waa lagu naqdiyay laakiin sheekhu muusan dhihin laa min qariibin walaa min baciid xaaraanba ku dhacay ilaa yowmina haadaa shay xaaraan uu sameeyey ma arag nin culummooo qaba oo mufasira oo aayaddaa ku hoos qoro walaa fii hayrihi ma jiraan wadaadihii yidhi nabiyullaahi yuusuf boqorkiisii ma islaamin labay u kala jabeen niman waxay dhaheen kaana saalixan cadlan nin caadiloo saalixuu ahaa kan najaashiyi qabla islaamihi nabiyullaahi yuusufna wuxuu kala tacaamulahaya fi اlcadli wاlmubaax halkaa niman baa ku dhuftay nimanka ragga aad u dagaalama hawshaas taqriiriyi waxaa ka mida mxuu ahay abu xayaan alandalusi fii tafsiirihi waxaa ka mid alqaadi abubakr alcarabi fii axkaami اlqur'an isagu fadlu dhigahaya halkaasay mareen niman waa tageen nimanka hawsha iska sahlan tahay lannu nin walba markuu dhaqaaqa aayaddanay ku rafaadeen kulligood waxay aayaddaani waxay ku caddahay wakadalika makanna liyuusufa fi lard iyo tamaduxa ilaahay iyo imtinaankiisa iyo yuusufa asagoo masjuun ah dacwada iyo diinta faafinayey haddana asagoo tamkiin helay khalad buu geli oo diintu meel kaga dhici isma keeni kartay leeyiin aayaddanana beenin wax kastaba iyo asagoo ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu maadnay inuu milki u dhiibay addoon intii loo yeedhay waxaad ku dhaarataa laabudda in an taأtiya biاlqasm اdastuuri alyamiin اdastuuriya maxaan ku dhaaran inaan ixtiraami dastuurka oon gaalnimo laba kufribu saaca waaxida galahaya qabuuluhu lidastuur ataaquutiyi almukhaalifi likitaab اllaahi kufr uu aqbalay saraaxatan la iltizaaman walaa ma'aalan aaniyan shaygii macsiyada ahaa bay culummadu dhaheen haddii lagu dhaarto oo dhaar ku weynayso waad gaaloobaysaa lianna alxalifa walqasama waa tacdiim limaa qasamta calay soo ma aha waa tacdiim weeye idan inaad shaygii kufriga ahaa samayntiisii iyo udaacadnimadkiisii aad ku dhaaratana waa kufri labaad in ay dastuurka ku dhaqmahayaan oy asaga ku taqayudahayaan oy bidix iyo midig oga leexanaynin hadiyo habeenu u soo jeedeen ilaalintiisay ku dhaaranhayaan kufriga asaga ah nabiyulaahi yuusuf ilaahay wuxuu le waan makinayna adduunkii baan u dhiibnay yatabawa'u minha xayu yashaa nusiibu biraxmatina man nashaa walaa nudiicu ajra almuxsiniin mulkigu weynaa mulkigu maadaama uu weyn yahay ilaahay wuxuu yidhi wala ajru اlaakhirati khayru liladiina aamanuu wa kaanuu yat aakhara mesha maxaa loo keenay hawsha lagu wareejiyey yuusuf iyo xilka rabbi u dhiibay min xayu اlmulk wاlcadama waa wax weyn wey idan waa in la keenay adduunyo dhan maxaa ka weynaa adduunyo dhan waxaa ka weynaa aakharo wala ajru اlaakhirati khayru liladiina aamanuu minhum yuusuf awala isagaa laga soo hadlayay wa kaanuu yattaquun inuu ilaahay rumeeyo shirka ku dhicin ba ayaddu sii caddays ilaahayna kaga cabsaday fii mulkihi wa camalihi mataymise ma ah hawshaas haddaad tira alam tara ana sayfa yanqusu qadruhu idaa qiila ina sayfa amda min alcasa haddaad tiraada seeftan usha way ka fiican tahay seeftan miyaad cayday mise waad ammaantay haddaad tira seeftaani ul looma dhawayn karo ul oma dhiganto seeftu waa bahdishayba seefi ul maxaasku keenay idan marka adduunya yaroo lacib saqiira oo intii xil loo dhiiba la yidhi laabudda an tataqayada bidastuuri اlmelik wa nidaamihi walaabudda an tushrika biاllaahi wa an takhtarifa alkabaa'ir wاlmuxaramaat adduunyadaa ilaahay see u ammaan u bambuninhaya adduunyada noocaasa rabbi see u weyneeyey tabawuna ilaahay ogu tilmaamay naxariisna rabbi ogu tilmaamay nebiguu yuusuf hawsha sameeyena muxsin loo yidhi walaa nudiicu ajra اlmuxsiniin whal yakunu اlmushriku wاlkaafiru wاlcaasi اlfajri muxsinan wakadalika walaa nudiicu ajra اlmuxsiniin walaalihii markay niqaashahayeen maxay deen inaa naraaka min almuxsiniin nabigan ixsaan ilaahay la daba taagan yahay ee ilaahay towxiidiy shirki la daba taagan yahay iyo tamkiin fi اlard iyo maamul asna ka mahadnaqahayo addoon buu u xidhxidhan yahay nimanyo ka daayaa la yidhi idan waxaan ilaahay nimank niman waxay yidhahdeen kaana malikan saalixan wa kaana eh, tacaamulu muxuu ahaay yuusuf maca almaliki fima huwa cadlun wa mubaaxun fii sharcihi wax kastoo u arka sharcigii reer bani israa'iil iyo awowyaalkii alkariimu bnu lkariimu bnu afar koor buu kariim yahay asagaa nabi ah aabbihii nabi ah awogii nabi ah awogiisa labaad baa nabi ah soo saa ma ahayn asagu waa yuusuf ina ayo ina yacquubna waa ina isxaaq isxaaqna waa ina ibraahiim nabigu wuxuu sheegay ummadda intii alla abo ninka ugu nasa fiicnaa inuu yahay wa maca daalika asagii baa taagan almuhim waada waxay leeyihiin intaa cadow kala shaqaynaya wax gaalnimaana kuma dhicin walaa xaaraan kuma dhicin markuu arko nidaamkii meliga u yaalay calaa fardi inuu gaal yahay baan ku socona la socda hadda markuu arkay inuu ka hor imanayana kaana yataxaayal wuuna ka leexanaya qodobka asagaa وكاna يطبق شhريcة آل يعقوب kذلika kidna ليuسufa ma kana liyaأhذ akhaahu في diin melk bay u dliishanayaan halkaasay nimankaa mareen waxaa ku yimid nimanka yidhi ninku gaalbaha وlam yakun cadlا وakaana faajirا وlahu نadaamu iyo mxuu ahaaye dastuur bakti ah nimanka sidaa yidhi waxay leeyihiin seebu markaa nebi yuusuf nin gaaloo noocaasa xil oogu qabtay ayagaa ka jawaaba kulligood afjooga looma adeegaale waxay leeyihiin mas'aladu tawliyatu kaafirin macno badan ma sialaha lay laakiin maada wulliita calay waxa laguu dhiiba baa la isweydiin maanta haddii qaadi muslima ay mayki baakin noo magacaabo meeshaa noo gey dhigo shacabka muslimiintana ay ku qanacaan qaadiguna uu sharciga ilaah nagu maamulo ma balaaya mise waa roon tahay way fiican tahay way fiican tahay in ninkii adduunka haystay iyo isagana soo korsaday hawshanna haysta u yidhahda waxaan kuu dhibaa hawshaas xor baadna u tahay waxaa doonta ku maamul waa sida ku cade innaka alyowma ladayna makiinun ay mumakanun biitifaaqi salaf saas ilahiin waxaad tahay mumakan waa fasaxan tahay wey duu kifaaya amiinun ninka wax lagu aamin waa ninkaan laga daba tegaynin laa tacliiq waa fasaxanta hore u socaalaya ilahay adkiisintaa ku tusi wa kadaalika maxay tahay saan boqorka gacanta ugu gelina yuusuf boqorko dhan baa soo dhiibay baa l boqorkii laftirkiisaba ilahay gacantaan u gelin wa kadalika maxay daba socotaa yuusuf marka horeba gacanta waxaa loo geliyay boqorkii baa issoo dhiibay maadaama boqorkiiba uu hoos yimid haddana yuusuf waxaa lagu daray milki fi lard kamaa makanaa liyuusufa fi lmelik inuu ku kalsoonaado oo aamino oo isu dhiibo saan aan ugu sakhiray baa haddana mar labaad makanaa liyuusufa fi lard waxay leeyihiin taasi dhib ma laho xataa haddaan dhahna fajarada iyo tawaaqiidda camal looma qaban karo waxaa laga yaaba bay dhaheen in sharciga nabiyullahi ay ku bannaanayd laakiin waxaa isweydiin maada kaana yatacaamal macah fii ma huwa jaa-izun fii sharci illaahi wa fii sharci yacquuba wa aali yacquuba wa yuusuf buu kala tacaamulaya bidaliil bay dhaheen waxaa tusahaya ilaahay hal mar buu qisa soo guriyey xugum waaxida intuu yuusuf xugum waday ama maamul waday kor ahaan wax laga sheegay ma hal qadiya la soo guriyey haadii alqadiyana nidaamkii u yaallay boqorkao dhan buu khilaafay xaadiia waaqaca basaa dhacday timid idan nidaamkii meligi wuxuu ahaa ninkii waxaa dhahee siday soo guriyen kutuba tafsiir sanad saxiixa ma jire kutubu tafsiir siday soo guriyaan nidaamulmelig wuxuu ahaa ninkii waxada ah in la garaaco labanlaabna laga qaado in wuxuu waxaa laba jibaar laga qaado xaggana la shaabuugo waad waxay maya waxay ahayd kharaamatu mitlayn labanlaab in laga qaado shariicatu yacquub wa yuusuf waxay ahayd ninkii waxada in la xabiso la adoonsa istirqaaquhu idan waxaa iska hor yimid shariicatu yuusuf iyo nidaam اlmelik markan muxuu sameeyey khaalafa nidaam اlmelik walam yastashir اlmelik boqorkiina lama usa tashanin bay dheen waana khilaafay maa kaana liya'huda akhaahu fii diin اlmalik hal xaadito ilaahay noo soo guuriya baan haynaa maca annahu mxuu ahaa badala cuquubatan bicuquuba wastabdala shariicatan bishariica min duuni tacliiqin calay walaa mushaawarati اlmelik nimankaa warkooda bannaanku yaalla idan hadduuba yuusuf walaalkii ku ciqaabay inuu qabsadoo xidho oo uu xabisto aahiranna loo arkay inuu yahay mxuu ahay uu addoonsanayo aad looma haye wixii markaa muuqda laga hadlahaya boqorkii muxuu arkaya shacabka reer masar in nin tuugoo khaa'in oo laga helay suwacal malag laga helay mxuu aha alaabtiisii lasoo qabtoo la addoonsanayo hawshana waa shariicatu bani israa'iil nidaamulmeligna waa mukhaalif walaa baarlamaan walaa boqor baan lagala tashin waxba weydin khaalafaha khaalafa nidaama almelig mukhaalafatan sariixa ayagu markay calacalhayaane rafaadahayaane waxay ku baryahayaan meel kaloo u dacwadaan ma hayaan haddii boqor ka sarreeya uu jiray leeyihiin nabiyulaahi yuusuf way u dacwoon lahaayeen maxay leeyihiin qaaluu yaa ayuha alcasiiz ina lahu aban shaykhan kabiiran fakhud axadana makaanah ina naraaka min almuxsiniin way tageen way soo noqdeen falamaa dakhaluu calayh qaaluu yaa ayuha alcasiiz masna وأhlna dur وjiئna bbضاcaة mزja faأwfi lana اlkayla وتصadq عalayna in اllaha yجزi الmutaصadiqiin calacalka meesha soo maaragti ninka meesha haystee casiiska iyo boqorka lagu ala daba taagan yuusuf weeye hada waa misdaaq liqowlihi tacaalى makana lyuusuf fi اlأrض aayadaho daariya daba min aakhiriha ilaa awaliha aayada is haysta weeye idan cadli iyo wanaag buu kala shaqaynayay الtawliyaة min kaafirin wa tadbiiqi sharci illaahi biduuni mukhaalafatin ukhraa dhib ma laha wadaaddaa maray halkaasayna mareen wadaadda waxay leeyihiin baashu tawliya maaha takhliya tarki bay ahayd takhliya tarki idan fasax baa tahay na kala wadi ummaddaas waxaa u qaban karta u qabo halkaas hawsha ayd waxaa maraya ninki la yihahdo muxuu haya ibnu carabi waxay isku khilaafmeen matawliya mise ma aha masaladayda culammadeenna u laabanaysa ninka daalimka ee faajirka xilma loo qaban kara wlan baa ku jira looma qaban kara bataatan nusuus badan baa ku timid waa loo qaban karaa markaad u fasaxan tahay waxaad qabanayso xaggana adan ku kaalmayn karin wax macsiya ah adan ku kaalmaynayn labadaa shardi bay ku xidhan waana fasxen wadaado badan maawardi baa kaaga hadlay axsanu man takalama fi hada alqadi waa maawardi fii kitaabi tafsiirkiisa annukat walcuyuun hala akhriyo tafsiir qayimaa ku jira meel kaad aad ka helin almuhim nimanna halkaasay mareen ilaa yowmina haada ninkii yidhi waa islaam buu ahaa boqorku iyo gaal buu ahaa caadil saalixu ahaa faajir daalimu ahaa kulligood baa nin yidhi xaaraan buu sameeyey nebiyulaahi yuusuf oo sharci ilaahay buu khilaafay ama kabiiruu ku dhacay ama macsiyuu ku dhacay ama shirki ma jiraan waxaan leenahay ninkii nabiyulahi yuusuf shirkiba ku dhacay waa mukadib likitaab illahi fahuwa kaafir taas waa takdiib linafsi kitaab shalay baan ka so hadla wax kaga noqon maayo idan maxalu istidlaalku muxuu ahaa in taaquud iyo kufr iyo gaalnimo la aqbalo ilaahayna loo shariig yeelo liinqaadi ummati min mxuu ahaayey alwarta iyo mxuu ahay min almazaq اliqtisaadi aw اlijtimaaci aw اsiyaasi loo sii maro kufriyaad loo sii maro shirkiyaad intaan la gaadhin baan diinteennu hawshaa waxay ka qabto nabiyullaahi yuusuf shirkina kuma dhicin binasi kitaab illaah ilaahay baa ka maqraati kacay bacdamaa maata yuusuf nabi maxamedna u sheegay idinkana idiin sheegay weliba lagu yidhi nabi allow ku dayo yuusuf iyo ragga lamidka ku dayo ma shirki iyo xaaraan baa yuusuf lagaga dayanhayaa iyo gaalnimo in lagu galgalmaysto ulaa'ika aladiina aataynaahum اlkitaaba wاlxukma wاlnubuwa fain yakfur biha haؤulaa'i faqad wakalnaa biha qowma laysuu biha bikaafiriin maxaa daba yaalla ulaa'ika aladiina hada allahu fabihudaahu muqtadi qul laa asalkum calayhi ajra in huwa ila dikra lilcaalamiin almuhim hawshan bannaankay taalla iqtidaa baa la isfaray yuusuf baa ka mid a lam yushrik billaah sida raajixana waa ijmaac inkastoo khilaaf la soo guriya aan tabar lahayn ijmaaca weeye ana alambiyaaa wاlrusul macsumuuna min alshirki wاlkufri bacda albicati wa qabla albicta hada huwa araajix sidaa darteed baan la helin fi taariikh walaa fii kitaab illaah nabi la soo diray iyo rasuul lagu mushrikiintu markuu nabigu qabtay diinta u sheego ambiyadu waxay dhihi jireen haa bashar baat in nanu in antum ilaa basharun miluna iyo muxuu ahaayey shalay u tukan hayeen baytulmaqdis maantana kacbada sayaquulu sufahaau min annaasi maa wallahu meel yar wa facalta faclataka alatii facalta wa anta min alkaafiriin meel yar hadday helaan gaaladu ambiyada dacwadooda way iska lalaadin lahayen lama hayo laga bilaabay min bidaaya alambiya wlmursal ilaa nabigu u dambeeyey nabi maxameda ah. gaal iyo mucaarid ku eedeeyey waagaan gaalada ahayn ee mushrikiinta ahayn hawshan waa nala qasan jirtee hadda maxaa idinku soo kordhay wixii aad shalay nala haysateen baad nooga gembiseen isku mid baan nahay shalay markaad nala caabudaysa miyaad saxnay mise waad khaldanayd mise maantaad khaldantood waalan tahay haddee meel qaad mutanaaqid nabi lagu yidhi maad haysan ya rasuul haddii khaladkaasi jiro oo rasuul iyo nabi gaalo la soo caabuday awthaani ilaahay keyrkii la soo caabuday bacdina kadibna la siiyey hanuun iyo hidaayo uu jiro miyaysan ku eedayen macafin lahaayeen mise ilahay baa ka indhasaaban dhahna oo ambiya waxaa jirta shirki iyo gaalnimo kusoo dhacdo ciyaadan billaah sida ya muxuu ahaa kufrigaas maxaa la yidhi ma idaa fasiri mise culmaa inoo fasirhaya hawshaas yaan lagu celin waxyaabaha aan tabar lahan yaan lagu celin waqti waa u yaryahay marka qadiyadda qadiya bannaan taalla wey idan wax shirki ah buu nabi yuusuf ku dhacay laa min qariib walaa min baciid lam yaqulha axad min alcilm ama haaulaai almunxarifiin warkooda iga daaya qadiyaddu marka waxaan leenahay intaasoo qaacida waxaan u doorannay liqawaacid usuuliya wa tafsiiriya tarjiixiya culammaa lmufasiriin markay marayaan qowluhu tacaala xataa ida stayasa rusulu wadanuu faطafiqa masxan bالsuuqi wاlacnaaq walaqad hamad bihi wahama بها ayadaha noocaas ku yimaadaee baabkaas fadanna an lan naqdira calayh ayadaha baabkaa ku yimaada ee muujinaya ama laga fahmi karo walow bifahmin munxarif looga fahmi karo in nabigu khaldamay ama khalad ama waxaan munaasab ahayn uu ku kacay ama waxaan allah ka qaban uu u tiiriyey culammadu qaaciday ka leeyihiin waxay leeyihiin alqowl اladii yucadimu maqaama الnubuwati walaa yansibu ilayha ma laa yaliiqu biha أwlaa bitafsiir اlaaya tafaasiir hadday isqabtaan iyo culummo aayadda fasirkeeda isku qabtaan qowlka iyo tafsiirka maraya macnaha u dhow nabigu inuu ilaashan yahay ilaahayna u dhow yahay khaladna uusan gelin nabigana aan wax khalada loogu tiirinaynin qowlkaasaan rajaxaynaa awlaadaha kodoo kale waa tuurayna taasi waa qaacida tafsiiriya tarjiixiya cinda ahlicilmi halla muraaja ayadahan sheega la muraajaciyo hoostooda qaacida labaad oo iyadu ijmaaciye ah kullu qowlin طacana fii cismati الnubuwati wa maqaami الrisaalati fahuwa marduud qaacida ijmaaciya wey qowl kasta iyo hadal kastoo wadaad ka soo fulay ama aayad ku leexiyey oo durahaya ambiyada maqaamkooda iyo sharaftooda waa marduud calaa qaa'ili haddii qaacidataani aan cuskanayno waxaan kaloo u gudbaynaa cismat اlambiya waa qaacida aan ka duulayno waxaan kaloo ka duulaynaa qaacida saddexaad oo ilaa aminka inaan hayna xaadia waaxida tusarix ama caddaynaysa walow bidaahiri اlaaya caddaynaysa nabiy lah yuusuf inuu khalad galay ma hayno hal qadiya ilaahay keenay subxaanaه wa tacaala tiina waa maxay waa qadiya muwaafiqa lisharci اllah mukhaalifa lisharci nidaami اlmelik qodob yar baa ii hadhay aayadda maa kaana liya'huda akhaahu fi diin اlmelik laba tafsiir baa ku jira muusan awoodi karin in hadduu qaato nidaamka meliga iyo sultaankiisa uu fiiriyo in walaalkii uu saa u xidha muusan awoodi karin ee annagaa baray si loogu banneeyo ama looga leexdo waxyaabaha noocaas ilaa ugumana sheegto walaalkaasi marahayaan waada waxay leeyihin waabad khaldanteenba in saa lagu fasiro waa khalad maa kaana qur-aanka istiqraab baan ku gaarna yihahdeen maa kaana wamaa kaana allahu liyuduuca iimaanukum iimaanakum maa kaana libasharin maa yanbaqi maa kaana meeshay ku timaado waa maxay waa bimacnaa laa yanbaqi aayadda tafsiirkooduna waxaa maa kaana yanbaqii linabiy llaahi yusuf yuusuf addaaci ila اtawxiid an yacmala bisharci taaquu bidaliil maa kaana yanbaqi o dhan qur-aanka keena dhe maa kaana meesha ku timaado bimacnaa laa yanbaqi bay ku timaadaa idan fardigan iyo juزiyadan ama faqradan iyo aayaddan maadaama aan isku qabsanna tafsiirkeeda hala ilxaaqiyo tolkeed ilaa koo iyo toban aayadood buu sardiya hawsha ka niqaashay koo iyo oo maakaana oo kale ah waa iyo maakaana ku timid waxay ku timaadaa ma haboono nebi oo asagoo masjuunoo xidhan soo bilaabay tawxiid inuu faafiyo asagoo mutamakin fi lardi ah inuu u xukuntamo ilaa nidaami malikin mukhaalifin lisharcilah maa kana yanbaqi saa darteed baan toosinon hagaajinay annagaana ku galladleh ilahay baa saa u mana sheeganaya waxaan ka rabnaa ilaa yowmina hada ragga meesha ku wareegeysanhaya inay xujo cadna siiyaan oo nabi yuusuf aan dhib u geysanayn xaggana aan dhaawacaynin taasi waa khulaasada qadiyada suuraddu ay gabagabaysa sharcigan haddaan u gudubno ma bannaano iska daa jaair muslim ah jaair muslima ah in xil loo qabto asaga anfacayo ma bannaano walam yaqulhu axadu min asalaf saalix axad caalim oo qaba ma jiraan la soo heli maayo ninka jaa'irka ha lala shaqeeyo maxaynu kala shaqaynaa wixii muslimiinta u maslaxo ah ha lagala shaqeeyo aduguna aan dembi ku gelaynin wadaadda waa badan yihiin laakiin wadaad qaba jaa'irka muslimka ha lala shaqeeya macsin ha lagala shaqeeyo calaa xasabi habaahu wakhtiyaariha lagala shaqeeyo lam yaqul axadu min asalaf nimanka yidhi jaa'irka waa lala shaqan waxay dhan waa fii maa yurdi allaha subxaanahu wa tacaala aduguna aadan macsiya ku gelaynin gabagabadu waa inta axaadii baa ku timid nabi maxamed uu yidhi xadii abu yacla iyo kheyrkii ku yimid shalbani sida ku keeno aakhirka waxaa iman doonaa zamaanka qolyo salaadaha bahdila ahlu khayrka fogeeya sharaaru soo dhowaysta qolyaha haddaad la kulantaan falaa eh, yakuunu axadukum lahum xariifan walaa shuraiyan walaa jaabiyan walaa khaasina wax yar qaban kartaan askari uma noqon kartaan xaaris uma noqon kartaan maal aruuriye iyo khasnaji iyo wasaare maali looma qaban karo looma qaban karo sadaqa uruuriye looma qaban karo baarlamaan iyo xildhibaan iyo xil wax la shaqayna ma jirto waa in la dumiyo oo laga cararo ummaddan lagu diro shareecaduna halkaasa ka istaag nusuus badan baa ku timid hawsha ayadaa hadday wadaaddo faseexeen addaalim ataaqi aljaa'ir almuslim in lala shaqeeyo waxay ku qaydeen kulligood laba shardi adugu inaadan macsiya ku galaynin ilaahayada kaga fogaanayn aaniyan waxaad ka shaqayna wax bannaan uu yahay asagana aadan macsiya ku caawinin shuruuddaasay hawshuu leedahay haddii kale hadde waxaa wey waa tacaawun cala alimi waalcudwaan waxay noqon inaad daalim linafsi aad noqotod ku halaagsanto khulaasadaa yartaa baynu maanta kaga baxaynaa ee qadiyada nabiyulaahi yuusuf hada wabilahi towfiiq ninkii su-aal qaba waa u furan yahay qadiyadda su-aal ka qaba shalay waad maqnayd shacaliyow ta najaashi barri baan ka hadli doonaa maadan jooga haddaad joogto waxaanku uhi shubahaadkay daliishadaan shubha shubhaan oga hadli doonaa kolba cashirkaan dabagelin doonaa haddaad joogto dee baydha jirta ila tahay baydha ku maqnayd su-aal ma jirta ila tahay allah ybaar